madyanna waxaa loo diray walaalkood shucayb marka nimankaa madyan waxa uu leeyahay ibnu kahiir waxay ahaayeen qowman caraban yaskunuuna madiinatahum madyan magaalada loo yaqaano madyan ayay deganaayeen oo waxa weeye hiya qaryatun min waxa weeye ku taala shaam oo waxa weeye min ardi macaan min adraafi shaam ayay ku taal buu yidhi oo waxa weeye dhulkaa shaam dhankiisa xiga weeye dhanka soo xiga maaragtay xijaaj ayay ku tiilay buu yidhi waxay deris la ahaayeen buu yidhi meeshii ay deganaayeen qowmu luud oo waxa weeye baxru mayidaas ayay u dhowaayeen buu yidhi marka waxaa la yidhaahdaa buu yidhi wa kaanuu bacdahum waxay eh, bimuddatin qariiba muddo aad u dhow ayay reer qowmu luud ka dembeeyeen baa yidhi oo wax naflaba kama dembaynin oo muddo aada u dhow ayuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah ayay ka dambeeyeen wa madyanu madiinatun curifat bi hadihi alqabiila madyanna magaaladaas nimankaa qabiilka ayaa lagu bartay qabiilka ayaa madyan la oran jiray oo reer madyan baa la oran jiray meeshay deganaayeenna madyan baa loo bixiyey wa hum min bani madyan ibnu madyan binu ibraahim calayhi salaam waxa uu leeyahay ibnu kathiir raximahullah nimankaani waxay galaan nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam saa ayuu ku keenayaa oo waxaa la yidhi oo uu ku keenayaa tacriifta min bani madyan bay ahaayeen marka madyankaasna waxaa dhalay baa la yidhi midyaan ibnu ibraahim calayhi salaam marka qeyb gaaraynu ka dhigi doonnaa insha allahu mar baynu u geli doonaa duriyatu ibraahim iyo waxa weeye say u kala horeeyaan inagoo ka bilaabayna maratay ismaaciil iyo isxaaq iyo ayaynu xabad xabad usoo qaadi doonaa haddii rabbi idmo amaa marka waxa uu leeyahay ibnu kathiir raximahullah nimankan madyan la oran jiray waxay ka farcameen baa la yidhi nabiyullahi ibraahim calayhi salaam leanna waxa weeye kitaabka qur-aanka ah iyo sunnaha mar walba waxaa laynoo sheegay oo waxa weeye ku sugnaatay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam isxaaq iyo waxa weeye ismaaciil ayaynu ku maqalnay kitaabka ama ninkan la yidhaahdo midyan taariikhda iyo waxa weeye culummada inay keenaan maahe ma aynu arag kitaabkana kuma jiro oo waxa weeye laguma sheegin leanno inuusan nebi ahayn ayaa halkaa ka cad marka mar hadduuna marka nebi ahayn waa wax dhici kara nabiyullahi ibraahim caruur dambe inuu dhalay laakiin sida ahlu kitaabku xataa leeyihiin markay saara ka dhimatay inuu naag kala guursaday caruurna ay u dhashay ayay halkaa maaragtay ku keenayaan marka ibnu kathiir sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay nimankan qabiiladaa reer madiyan la yidhaahdo magaaladaasay deganaayeen qabiilada isimkeedii bayna magaalada caam ku ahaayeen waxayna galaan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam saa ayuu leeyahay oo waxay ahaayeen dadkii caraboobay oo xaggaa degay dhanka carabta dhex galay ayay ahaayeen ayuu leeyahy wa shucayb nabiyuhum shucayb calayhi salaam waa nebigii loo diray aabihii waxaa la oran jiray baa la yidhi shucayb waxaa aabihii la oran jiray mika-iil ayaa la keenayaa awowgiisna waxaa la yidhi waxaa la yidhahdaa yashjar ayuu maaragta ku keenayaa ibnu kathiir iyo waxa weeye ibnu isxaaq iyo saa ayay xusayaan sidoo kale waxaa la yidhi waxaa la yidhahdaa shucayb aabihiina waxaa la yidhahdaa juziy ibni yashjar ayaa la yidhi oo qaar baa waxay leeyihiin waxa uu ka farcamay oo dhalay yacquub ayuu ka farcamay oo ninkii la odhan jiray laawi oo wiilashii yacquub ka mid ahaa ayuu galaabay bay qaarna waxay yidhaahdeen maya ma gale waxaa la yidhaahdaa shucayb ibnu yowba ibnu yowbab ayaa la yidhaahdaa awowgiisaa kalena waxaa la yidhahdaa ciifa ibni madiyan ibni midyan aduu waxay u badan yihiin culummadu inuu ninkaasi uu nabiyullaahi ibraahim duriyaddiisii inay reer madyan yihiin ayay u badan yihiin laakiin wax nasa oo saxiixa oo ku sugnaaday ma hayna wey marka sidaa daraaddeed intaas soo naqlinayaa ibnu kathiir raximahullah magacyo kala duduwan buu keenay oo waxa weeye uu ku soo aroorinayaa kitaabkiisa qasas alambiyaa marka wuxuu mar walba ku keenayaa inuu gala ninkaa la yidhaahdo madyan ibnu midyan oo waxa weeye midyaankaasna waxaa dhalay bay leeyihiin eh, nabiyullahi ibrahim calayhi salaam marka halkaa ayay galaan ayaa laleeyahay reer madyan wallahu aclam marka sida saxiixa oo waxa weeye looma hayo wax daliila laakiin waxaan waxay u badan tahay taariikhdaani wax waxa weeye maaragtay badanaa laga soo qaatay reer banu israa'iil alxaafid ibnu casaakir waxa uu keenay raximahullah wuxuu yidhi waxaa la yidhi buu yidhi waxaa la yidhi waxa wa qiila ummuhu bintu luud calayhi salaam qaarna waxay yidhahdeen waa ayeydi marka culamada qaar baa waxay keenayaan sida ibnu casaakir iyo inay gabdhihii labadii gabdhood oo nebiyullaahi luud calayhi salaam uu dhalay oo waxa weeye ka badbaaday halaagii iyo dhibaatadii oo nebiyullaahi luud waxa weeye eh, ilmihiisii inay labadii gabdhood gabar ka mida inay ama shucayb dhashay oo hooyo u tahay ama ay ayeeyo u tahay labadaa ayay taariikhda labadaba waa lagu keenay laakiin ilaah baa garanaya sida saxiixa inay waxa weeye hooyo u tahay iyo inay ayeeyo u tahay marka sideedana waxa weeye arrin baa jirta waxyaalahan maaragtay nasabka ah oo haddii qofka la yihaahdo hebel hebel hebel baa la yihaahdaa oo waxa weeye wax lagu nafiyey la waayo waa loo sugayaa waxaa leeyahay bas magaciisa waa nooca leanna wax kaloo lagu magacaabo looma hayo cid u diidi karta ma jirto marka wuxuu keenayaa ibnu casaakir raximahullah inay waxa weeye gabdhihii nebiyullaahi luud labadii gabdhood oo nebiyullaahi luud loo sheegay mid ka mida inay dhashay ama ayeeye u tahay labadaaba waa la keenay oo labaduba waa suurtagal wey leanna waxaa isku wakti ahaa nebiyullaahi luud calayhi salaam iyo nebiyullaahi ibraahim marka nebiyullaahi luud waataynu nidhi waxaa adeer u ahaa nebiyullaahi ibraahim ayaa adeer u ahaa hadduu marka adeer u ahaa oo waxa weeye walaalkii dhalay haaraan iyo ibraahim baa wada dhashay marka waxa weeye kabacdi markaa inay markaan dambe uu nebiyullaahi luud calayhi salaam gabdhihiisii la guursaday ay markaa wax dhaleen oo shucayb gabadhiisii ay dhashay waa suurtagal inay waxa weeye ayeeye u tahay oo xoogaha wakti badan u dhexeeyeyna labadaba waa suurtagal wey calaa kulli xaal markaa halkaa khulaasadeedu qodobkaa waxaa weeye shucayb ayaa la yidhaahdaa magaciisa saxiixa oo ilaahay ku magacaabay oo kitaabka inoogu sheegay waxayna culimmadu u badan yihiin inuu waxa weeye uu galo midyaan ibni ibraahim oo reer madyan la yidhahdo reer madyan horta in la yidhaahdo khilaaf kama taagna oo kitaabka qur-aanka ayaa meel walba ku sheegaya oo ilaahay odhanaya wa ilaa caadin akhaahum shucayba walaalkood shucayb baanu u dirnay ay macnaha walaalkood fi nasab oo qabiilkiibuu la wadaagaa inuu marka reer madyan ahaa ayaa halkaa ka cad marka madyankaasna waxay culimmadu u badan yihiin inuu yahay madyan ibni midyan ibni ibraahim calayhi salaam halkaa marka ayaynu tacriiftiisa uga gudbaynaa oo waxa weye intaasaynu ka soo qaadanaynaa tacriiftiisa wax kale oo waxa weye adilaha oo aynu ku beeninana ma hayno wax aan ku rumayno waxa weeye aan saxiix kaga dhigno oon dhahno ilaa wa ilaana ma hayno marka labadaa qowlba waa jiraan qaar waxay leeyihiin yacquub buu galaa oo nabiyullaahi yacquub calayhi salaam wiilashiisii labiyo tobankaa ah ayuu mid ka mida ayuu galaa oo la yidhaahdo laawi ninkaa ayuu galaa bay yidhaahdeen laakiin waxay u badan yihiin culummadu inuuna yacquub geline uu waxa weeye madyan ibni midyan ibnu ibraahim uu galo ayay u badan yihiin culummadu raximahum ullah waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka labaad oo odhanaya qisatu shucayb calayhi salaam kamaa fi lqur'aan qur-aanka bal balsay ugu soo aroortay oo ilaahay suu uga hadlay qisatu maaragtay shucayb calayhi salaam iyo qoomkiisii iyo wixii ay sameeyeen iyo sababtii loo halaagay iyo dembigay galeen ayaynu waxa weye aayadaha qur-aankaa soo qaadanaynaa oo waxa weye sharaxaynaa kabacdina aqwaasha culummada iyo sida tartiibka aynu kala tartiibinayno ayaynu u gudbaynaa insha allahu tabaaraka watacaala qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi fii suurati alacraaf wa ilaa madyana akhaahum shucayba qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum fa awfu lkayla waalmiisaan waxa uu aayaddaasi inoo caddaysay ilaahay inoo caddeeyey nabiyullaahi shucayb calayhi salaam in loo diray qabiilkiisii oo la oran jiray reer madyan ayaa loo diray waxaynu nidhi halkaasay deganaayeen oo ibnu kasiir habku inoogu caddeeyey meeshaa waxa weeye qowmuluud eriyadeedii ay deganaayeen ayay deganaayeen waana magaalo loo yaqaan ba la yidhi madyan wuxuu le marka ilaahay wuxuu yidhi markaa qaala yaa qowmi icbudullah wuu la hadlay oo wuxuu yidhi qoomkaygiyow ehelkaygiyow ilaahay ka cabsada ilaahay caabuda ilaahay keliya caabuda maa lakum min ilaahin gayru ilaah kale ma lihidin sanamyadan iyo waxaad caabudaysaan iyo shirkiga intay iska daysaan ilaahay keliya caabuda qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum waxaa idii timid aayado cadcad bayinadaas marka bayinatu min rabbikum waxa weeye bayinadaa lama sheegin oo waxa weeye waxyi baa idii yimid iyo risaala iyo nebi laydii soo diray amaa waxa weye haddii la yidhaahdo waa mucjizo ilaah baa garanaya mucjizadaasi ay tahay leanna waxa weeye xadiis baa sugnaaday nebigu uu yidhi nebi kasta oo ilaahay uu diray waxa uu siiyey wax aayada oo cad oo waxa weeye ay ku rumaystaan qoomkiisii ayuu ilaahay siiyey sidaa daraaddeed marka in mucjiso la siiyey oo mucjisadii uu tusay oo yidhi wataa mucjisadii waa suurtagal oo waxa weeye xadiidka ayaa suwaya nebi walba in mucjise la siiyey laakiin waxa weeye ugu yaraan waxyi iyo waxa weeye nebi loo diray oo waxa weeye loo waxyoonayo ayaa waxay tahay aayad cad wey war xaqi ilaahay baa idii yimid tawxiidka qaata ilaahay ka cabsada waxaan iska daaya ayuu leeyahy markaasuu markuu tawxiidkii ugu yeeray oo caqiidadii ugu yeeray oo yidhi war tawxiidka qaata oo ilaahay ka baqa oo ilaahaygii subxaana qaadirka ah caabuda oo sanamyadan iska daaye oo faraha ka qaada waxaan ayuu markaa haddana wuxuu ka nahyey sidii nabiyullaahi luud calayhi salaam uu markuu tawxiidka ugu yeeray uu ka nahyeyo xumaanti ay samaynayeen alamru bilmacruuf wannahyu can lmunkar wey marka markii wanaaggii la amray oo waxa weye tawxiidkii la amray oo loogu yeeray tawxiidkii ayaa markaa haddana waxaa laga nahyey xumaanta ay samaynayeen maxay ahayd xumaanta ay samaynayeen marka wuxuu yidhi fa awfu lkayla war waxaan aad e, waxa weeye beegeysaan kaylka waxaa la yidhahdaa wixii la beego oo waxa weye sidii raashinka marka koombada lagu beegayo galaanka la darayo ayaa la yidhaahdaa waxa uu yidhi marka fa awfu lkayla war waxa aad beegeysaan dhammaystira walmiisaana miisaankana dhammaystira waxa aad miisaamaysaan ay macnaha wixii aad kiilo saaraysaan oo kiilooyin ku miisaamaysaan leanno dadku labadaa nooc baa la isticmaalaa waxna waa la beegaa waxna waa la miisaamaa labadiiba marka khayaanay ku sameeyeen wuxuu yidhi walaa tabkasu nnaasa ashyaaahum walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha war waxa weye dadka waxooda ha ka khiyaaminina oo khiyaamada iska daaya ilaahayna ka cabsada walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha war dhulkana ha fasahaadinina markii ilaahay islaaxiyey ay bacda aliimaan oo waxa weye markii tawxiidkii iyo caqiidadii iyo waxa weeye axkaamtii sharciga ahaa lagu islaaxiyey waa diintii waxa weye diin baa isaga shucayb baa lagu soo dejiyey oo waxa weye nebiyadii ka horreeyey baa la yimid oo dhulkii ilaahay islaaxiyey oo wanaagga dhigay war idinku dhulkii ha halaynina marka oo fasahaadka ka daaya oo waxa weye ilaahay ka cabsada ayuu leeyahy dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'miniin taasaa idiin khayr badan buyi haddii aad wax rumaynaysaan ood mu'miniin tihiin oo ilaahay ka cabsanaysaan taasaa idii khayr badan ee macnaha inaad ilaahay aamintaan ilaahayna rumaysaan keligii caabudaan iidan shirki samaynin iyo inaad waxa weeye khayaanadan iyo dhibaatadan joojisaan oydan dhulka fasahaadin taasaa idii khayr badan buu leey walaa taqcuduu bikulli siraadin tuuciduuna watasuduuna can sabiili illah wuxuu yidhi ha fadhiisanina dariiq walba idinka oo waxa weeye dadkii dariiqii waxa weeye tuuciduuna maaragtay u goodiyey oo dadkii waxa weeye u hanjabaya oo dhibaato ku samaynaya dadkii bay dhibaato ku samaynayaan markaasay waxa weeye dariiqii fariisanayaan oo qudaacu dariiq bay noqonayaan ay tukhawifuuna waxaad waxa weye cabsi gelinaysaan dadkii dariiqa marayay wa ta'khuduuna calayhim almukuus waxay ka qaadan jireen baa la yidhi waxyaalo maaragtay canshuura oo dib bay nooga imaanaysaa mar alla markay soo maraan ayay waxa weeye canshuur ka qaadi jireen wa tasudduuna can sabiili illah haddana markaas marka waxay samaynayaan ba la yidhi sida uu leeyahay maaragtay culummadu ay ku sharaxayaan waxay samaynayaan ba la yidhi intay jidkii fariistaan ayay waxay leeyihin dariiqaa qofkii soo mara leanna dariiq bay deganaayeen loo mari jiray oo waxa weeye dadka ama shaam u socda ama xagga u socda dariiqi ay mari jirin markaasay inta dariiqii fariistaan ayay waxay leeyihin qof alla qofkii soo mara canshuur baan ka qaadaynaa oo lacag baan ka qaadaynaa haddii kale dariiqa ma soo maraysaan oo waxa weye dadkiiba uhanjabayaan oo cabsi gelinayaan markaa wa tasudduuna can sabiili illah intii rumaysayna dariiq waxay u diidayaan inay waxa weye jidki ilaahay ayay ka joojinayaan watabqunaha man aamana bihi watabqunaha ciwaja ay macnaha dadkii waxaad doonaysaan shareecadii ilaahay iyo diintii ilaahay uu soo dejiyey inaad dadkii ka hor istaagtaan waa sidii qurayshi samayn jirtay intay waxa weye dariiq walba oo maka soo gala intay nin istaajiyaan ayay dadka maka imaanaya oo musaafirka ku imaanaya oo meelaha kale ka imaanaya ayay odhan jireen iska ilaali nin waalan oo maxamed la yidhaahdo oo saaxir ah oo dadka duufsadaa joogee ninkaa iska ilaaliya oo waxa weyuu ku duufsanin marka aad maka timaadid waa tabtii iyagina saas oo kale ay samaynayaan dariiqii dadku usoo marayey oo nebigu dadka ugu yeerayey ayay inta fariistaan ayay waxay leeyihin markaa iska ilaaliya ninkan oo ha rumaynina bay jidkii ilaahay bay hor istaagayaan shaydaan bay u adeegayaan markaa haddana markaasuu wuxuu xusuusiyey markuu noocaa u sheegay oo waxa weye arrintaasoo dhan u caddeeyey ayuu wuxuu xusuusiyey nicmada ilaahay u galay awalan wuxuu amray tawxiidkii thaaniyan wuxuu amray inay khiyaanada iyo edadarada joojiyaan oo waxa weeye ayna dadka dhibin oo fasahaadka ay dhulka ka daaya haddana markaasu wuxuu xusuusiyey nicmadii ilaahay u galay oo maxay tahay nicmadaasi halkaanu ilaahay inoogu sheegay nicmadii iyo wanaaggii ilaahay u galay oo uu xusuusiyey wuxuu yidhi wadkuruu xusuusta id kuntum qaliilan markaad dad yar ahaydeen shala reer medyen hadda maba dheeraba hadday nebiyullaahi ibraahim ka farcameen nebiyullaahi ibraahim oo waxa weeye luudna ay isku wakti ahaayeen haddiiba maaragtay calal aqali ugu badnaan la yidhaahdo nabiyullaahi luud calayhi salaam gabadhiisii ayaa shucayb ayeeye u ah haddii la yidhaahdo hadda waxaan boqol sanaba dhamayn marka waxa weeye war haddeeraad farcanteen oo waxa weeye reer madyan waa dad dhow weeye wakti dhow weeye marka ama laba boqol oo sano ama saddex boqol oo sano ugu badnaan waaba dad waktigaasa oo waxa weeye dad dhow baa tihin oo haddeer abuurmay marka wadkuruu xusuusta id kuntum qaliilan dad yar marka ahaydeen fakasarakum markaa ilaahay ida bediyey oo waxa weye ilaahay baa inta ida bediyey nicmo ida siiyey oo wax walba ida siiyey oo farihi ida ka bediyey oo dad dhan oo qabiilo dhan oo meel degan ida ka dhigay hay wanduruu eega kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin war waxaad eegtaan oo ku taamilo qaadataan ood ku fekertaan bal eega dadkii idinka horreeyey oo waxa weye nimankii mufsidiinta ahaa oo dhulka fasahaadiyey reer oo waxa weye reer luud oo haddeer idinku dhowaa bal eega oo waxa weye meeqay idin jiraan reer luud haddeer wakti dhow bay ahayd derisna waad ahaydeen zamaanna idinkama foga oo waxa weye wakti badan idinma dhexeeyo maaragtay dhul fogna idinkama deganayn oo meel dhow bay deganaayeen oo waxa weeye waaba isku dhowdihiin oo dhulkooda dhul isku dhow ayuu ahaa markaasuu marka wuxuu xusuusinayaa ee maaragtay nicmada ilaahay u galay iyo wanaagga iyo inta ay leeg tahay <clears throat> oo wuxuu leeyahay war haddeer dad yar baad ahaydeen haddana ilaahay baa idin badiyey ilaahayna waa idiin nicmeeyey war waxaad eegtaan bal dadkii idinkeeda ka horreeyey oo mufsidiinta ahaa oo gaaloobay see ilaahay u galay reer qooma luud oo deris sidala ahaa ma ku taamilo qaadan weydeen qowmu caad ma ku taamilo qaadan weydeen waxa weeye nimankii la odhan jira reer saalix qoomu saalix war kulligood waa la halaagay qowmu nuux waa la halaagay iyagiio dhan waa la wada halaage war miidan ilaahay ka baqayn markaasu wuxuu ku yidhi haddana wa in kaana daa'ifatu minkum aamanuu biladii ursiltu bihi wa daa'ifatu lam yuuminuu halkan wuxuu ilaahay inoogu caddeeyey inay waxa weeye nabiyullaahi shucayb calayhi salaam inay qeyb ka mida rumaysay marka taa'ifa waxaa la yidhaahdaa hadba nisbada loo isticmaalayo ayay ku xiran tahay marka haddii dad badan qeyb ka mida intay rumayso haba badnaadeene laakiin waxa weeye aqaliye ay yihiin waa daa'ifa mar walba oo waxa weye waa dad yar weye marka reer mediyan oo dhan oo qabiil dhan ahaa haddii dad yari ka rumeeyeen oo kooxa oo waxa weeye ay nebigii raaceen waa daa'ifa weye marka waa koox weye marka wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi wa in kaana daa'ifatun haddii qeyb idinka mida minkum idinkayda ka mida aamanuu ay rumeeyeen <clears throat> biladii ursiltu bihi wa daa'ifatu lam yuuminuu diintii layla soo diray oo ilaahay ila soo diray haddii qeyb idinka mida rumeeyeen laakiin ay qeyb idinka midana diideen fasbiruu sabra haddaba marka xataa yaxkuma allahu baynana idinkuna sabra annaguna waa sabraynaa waan sugaynaa idinkuna suga inta ilaahayna kala xugminayo leanna waxa weye wax kala diide diintii inaad qaadataan diide dariiqii xaqa ahaa diide haddaba marka waxaad sugtaan inta waxa weye xukumki ilaah imaanayo oo qoladii gardarana la halaagayo qoladii wanaagsanna la badbaadinayo haddaba suga baa la yidhi marka wahuwa huwa khayru alxaakimiin ilaahay ayaa wuxuu yahay kan waxa weeye ugu khayr badan wax wax kala xukmiya ilahay baa ugu khayr badan wey suga baa la yidhi marka oo waxa weeye wakti baynu sugayna qaala almala'u aladiina istakbaruu min qowmi kuwii kibray marka oo reer mala nimankii waxa weye madaxyooyinka oo kibray oo madaxdii iyo waxa weye odayaashii iyo raggii cidda hogaaminayey oo kibray oo nebigii rumayn waayey oo waxa weye ilaahay caasiyey ayaa hadlay markaa waxay ku yidhaahdeen lanukhrijannaka yaa shucaybu lanukhrijannaka waan kaa saaraynaa yaa shucaybu shucaybow waladiina aamanuu macaka adiga iyo inta ku rumaysayba magaalada wayda ka saaraynaa oo sababtaa nooga saaraysaan maxay tahay ow latacuudunna fii millatina ama diinteydii baad kusoo noqonaysaan shirkigii iyo sanamyadii iyo waxay caabudayeen iyo macsidii ay samaynayeen ayay ugu yeerayeen oo waxay leeyihin laba kala doorta in layda masaafuriyo iyo oo magaalada layda ka saaro iyo in aad ku soo noqotaan cidduu wixii ay caabudi jidhaye sanamyadii waxa aad moodaa halkaa markaad fiirisid qasaska oo waxa weye nebi walba qisadiisa aad fiirisid inay kulligood isku hal wakti joogaan baad moodaa bal u fiirso nabiyullahi nabiyullahi nuux saasaa lagu lahaa nabiyullahi ibraahim waa tii lagu fuulooto loo galay nabiyullahi huud nabiyullahi eh, eh, saalix nabiyullahi luud kulli waa la soo waday nebi maxamedna waa lagu yiri markay utashadeen inay ama magaalada ka saaraan ama waxa weeye dilaan ama xabsiyaan waa tii ilaahay ka badbaadiyey haddaba marka waxaad moodaa ilaa iyo yowma alqiyaama noocaas weeye oo qolo kasta oo dhaalimiina dadka xaqa ku taagan waxay ugu goodiyayaan oo waxa weeye ugu hanjabayaan magaalada idinka saarayna waa laydin masaafurinaya waa laydinka kaxaynaya meesha waa laydin ciqaabaya sababtu marka maxay tahay maxaa dadkaan isku qowl ka wada dhigay ilaa yowma alqiyaama ilaa iyo waktigii soo shirki bilaabmay maxaa dadkaan isku wakti ka dhigay isku hadal ka dhigay ila isku wakti ma joogaane waxaa sababtu waxay tahay ibliis baa jooga shaydaankii u waxyoonayey qoomkii nabiyullaahi nuux iyo qoomamkii ka dambeeyey ayaa ilaa yooma alqiyaamo jooga oo qolo walba waxyoonay marka aan la yaabin hadday maanta dadka joogaan ay saas oo kale yidhaahdaan qofkii waxa weeye saas yeri waaya oo cid u hoggaansami waaya waxa weeye awaamirta qabiilka iyo reerka iyo waxa weye awaamirta waa la masaafurinaya hataa waxaad ogaataa inuu shaydaan meeshii joogo oo qolo walba waxa weye warkaan uu u laqimayo oo u sheegayo waa inaad ogaataa akhlmuslim weligaa taaha ilaawi waxay yidhahdeen marka ama magaalada laydaka saarin oo waan idin masaafurinaynaa oo waa laydinka kacaynaya magaalada ama waxaad samaynaysaan dib baad usoo noqonaysaan oo shirkigii iyo baktigii iyo waxa weeye wixii aan ku jirnay ayaad noogu soo noqonaysaan oo nala waxaynaysaan qaala wuxuu yidhi markaa wuu hadlay shucayb wuxuu yidhi awalow kunnaa kaarihiin haddii aanu raalli ka ahayn miyaana khasbaysaan oo ma khasab arrintu haddii aanu rabin inaanu ku noqonno maadaama ilaahay naga badbaadiyey oo tawxiid saxiixa ilaahayna siiyey oo ilaahay noo waxyooday oo waxa weeye nebi ilaahay uu soo diray aan nahay oo waxa weye intii rumaysayna ay iimaankii ku qanceen hadda miyaana khasbaysaan marka wuxuu yidhi qad iftaraynaa cala allahi kadiba in cudna fi millatikum bacda id najaana allahu minha dembi weyn baan gallay buu yidhi ilaahayna waa ku been abuurannay haddii aan ku noqonno wixii ilaahay naga badbaadiyey shirkigii iyo waxa weeye beentii aad hayseen iyo macaasidii ilaahay naga badbaadiyey haddaanu dib ugu noqonno haddaba qoom khasaaray baanu nahay oo waxa weye ilaahay ku been abuurtay mana liibaanayno oo halaag baa markaa noo sugnaaday weye waxa uu yidhi markaa haddana markaa markuu nooca u caddeeyey wuxuu yidhi wamaa yakunu lana an nacuuda fiiha ila an yasha allahu rabbuna annaga nooma sugna xaqna ma aha e, awoodna uma lihin inaanu ku noqono wixii ilaahay naga badbaadiyey ilaahay inuu nala doono mooye annaga ilaahay baana xukuma waxyi baan ku socodnaa wixii ilaahay uu raalli nooga yahay ayaan samaynayna markaasuu u caddeeyo wuxuu yidhi rabba e, wuxuu yidhi markaa e, ilaa in sha allah rabbuna wasica rabbuna kula shayin cilma wax walbana ilaahay baa og cala allahi tawakalna nebi kasta markii xoog ay arrintu gaarto oo loo goodiyo oo la yidhaahdo awood baan wax kaaga qabanaynaa marka haddii aad amarkayga yeeli weyday awood bay arrintii isku bedeshay ilaahay buu ku cararayaa nebigon oo wuxuu leeyahay bes wey haddii arrintu awood gaadhay anigu ilahay baan tala saarsaday idinkuna waxa rabtaan sameeya oo waxa weye meeshaa rabtaan ka dhaca marka anigu ilaahay baan tala saaranaya ilaahayga subxaana qaadirkaa ayaa waxa weeye dhibaatadiinana ka magan gelaya ilahay baana i badbaadinay cala allahi tawakalna rabbana iftax baynana ilaahay buu beryey markaa rabbana iftax baynana wa bayna qawmina bilxaq wa anta khayru lfaatixiin ilaahuna kala saar buu yidhi marka waad ujeedaa arrintii inay taagan tahay dagaal iyo waxa weye waan ku dilaya iyo waxa weye waan kaa xoog badnahay ilaahuna kala saar buu yidhi marka oo waxa weye adigu qoomkan iyo annaga nimanka na kala saar ilaahayow adaa qaadile oo waxa weye xukumkaaga intaa keentid na kala saar wixii waxa weeye halaag loogu talagalayna halaag wixii ilaahay eh, ku rumeeyey oo iimaan saxiixa la yimidna ilaahayow badbaadi nimankii baa hadlay marka waxay idhahdeen wa qaala almala'u aladiina kafaruu min qawmi waxay la hadleen haddana markaa waxa weeye qoomkoodii ayay la hadleen oo waxay yidhahdeen eh, ilahay wuxuu yidhi wa qaala almala'u aladiina kafaruu min qawmi la in itabactum shucayban inakum idan la khaasiruun qoomkoodii bay la hadlayaan iyo dadkii iyaga racyada u ahaa oo warkooda maqlayay waxay yidhahdeen haddii aad shucayb raacdaan inakum idan la khaasiruun haddaba waxaad tihiin dad khasaaray oo waxa waxba kala ogeyn oo dhibaato ku timid leannahu shucayb keliya oo keligiisa ayaad iska raacaysaan maa malaa'ig lasoo diro haddii ay maaragtay shucayb u run sheegayo ilaahay wuxuu yidhi markaa fa akhadathum arajfatu gariirkii baa qabsaday fa asbaxuu fii daarihim jaatimiin waxay markaas noqdeen iyagoo waxa weeye af afgembisan oo waxa weeye lowyaha u dhacay iyo afka oo waxa weye wada meyda ayay meeshii gamboon yihiin guryahoodii aladiina kadabuu shucaybun buu yidhi ilaahay kaan lam yaqnow fiiha kuwii nebiyullaahi shucayb beeniyey waxaaba moodaa inayna waxa weeye ayna meeshaanba kaan lam yaqnow fiiha ay kaan lam yacmaruuha fiiha zamanan dawiilan waxaaba moodaa inayna meeshaan deganaynba waatan magaaladii shalaac amirayd oo magaalada ahayd oo buuxday oo nicmadu tiilay oo lagu raaxaysanayey maanta baabaha wey waxba ma yaalin eber waa lagu kala tegey oo waxa weeye guryihii waa dumeen waa la khasaaray wax alle wixii meeshii yeelay waa baabeen iyagii waa dhinteen meeshiiba waxa weeye markaa waxay noqotay habaa mansuura eber wax la baabiyey bay noqotay ilahiy wuxuu yidhi aladiina kadabuu shucayban kaanuu hum alkhaasiriin kuwii nebiyullaahi shucayb beeniyey waxa ay noqdeen kuwa khasaaray oo mashaakilku ku dhacay oo inkaartu ku dhacday kuwaasay noqdeen weeye oo waa khasaareen halaag baa ku dhacay ilaahay markaa wuxuu yidhi haddana fatawallaa canhum nebiyullaahi shucayb baa ka jeensaday marka wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi iyagiyo meyda ayuu la hadlayaa nebi walbana waa saa waataynu soo marnay nebi saalex nebi maxamed baynu ka sheekayna oo isagana saas oo kale ula hadlay waxa weeye qoladii quraysh markii la laayey waxa uu ku yidhi marka fatawallaa canhum waa ka jeensaday wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkaygiyow laqad ablagtukum risaalaati rabbii waan idin soo gaarsiiyey risaaladii iyo diintii layla soo diray waan idin soo gaarsiiyey wa nasaxtu lakum waana idiin naseexeeyey oo aniga intii aan awoodi karay intaasay ahayd liannahu rasuulka wadiifadiisu waxa weeye balliq maa unzila ilayka min rabbik saasaa nabi maxamed lagu yidhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik adiga wixii lagu amray oo ilaahay ku amray un gaarsii dadka nebigu ma khasbi kara dadka awoodna umale uu ku khasbo oo yidhaahdo ilaa wa ilaa ku rumeeya oo waxa weeye qaata xaqa awooddaa ma leh leannahu qof awooddaale ma jiro oo dadkii khasbi kara oo waxa weye ummaddan lama khasbi karo laakiin nebigu muxuu awoodaa inuu ilaahay wixi uu u sheegay oo ilaahay u waxyooday inuu gaarsiiyo dadka bes intaasaan awoodaa oo waxa weye nebi walba intaasu awoodaa wey wuxuu u caddaynayaa marka nabiyullaahi shucayb calayhi salaam wuxuu yidhi yaa qowmi laqad ablaqtukum waa idin soo gaarsiiyey aniga anigu waxaan ahay gaarsiiye waana idin soo gaarsiiyey wixii layla soo diray risaaladii tawxiidkii caqiidadii diintii layla soo diray shareecadii lai soo dhiibay aniga waa idin soo gaarsiiyey haddana markaa maxaan sameeyey wa nasaxtu lakum waan idiin naseexeeyey wanaaggaan idiin sheegay ilaahay ka baqaan ida yidhi ilaahay ka cabsada waxaan waa khalad waa ku halaagsamaysaan war ka jooga intaasoo dhan baan idiin sheegay maxaan marka sameeyaa aniga oo idinka idiin samayn karaa wuxuu yidhi fa kayfa aasaa calaa qowmin kaafiriin see baan marka uga murugoodaa oo waxa weeye aan uga xumaadaa oo aan uga maaragtay muruga iigu dhacdaa qoom gaalaa oo gaalooday oo ilaahay beeniyey ciqaabta ku dhacday kama murugoonayo wey marka waxa weeye haddii aad idinku markii hore ilaahay diideen oo waxa weeye aad ilaahay beeniseen oo waxa weye aad raaci weydeen hadda marka waxa weeye aniga wax maanta aan idinka qaban karo ma jirto wey oo waxa weeye waxba aniga maanta dhibaatada idinku dhacdayna ka murugoonmayo leanno sababtu waxay tahay idinka ayaa ilaahay beeniyey haddiidan ilaahay beenin ood ilaahay rumaysaan oo dariiqi xaqaa raacdaan ilaahay waa idin badbaadin lah haddaba marka qofku waa inuu mar walba ogaadaa waxa lagu badbaadayo oo dariiqa xaqaa lagu badbaadaya waxa weeye aliimaan walcamal asaalix iimaan saxiixa oo waxa weeye aad ilaahay si dhaba u rumaysid iyo camal saalixa inaad la timaadid ayaa lagaga badbaadaa dhibaatoo dhan fi suurat alacraaf ayuu ilaahay maaragtay ku keenay aayadahaas aayadda waxa weye siddeetan iyo shan ilaa sagaashan iyo saddex ayuu ilaahay aayadaha inoogu keenay oo inoogu caddeeyey marka qowluhu fa akhadathum alrajfa alrajfa waxaa la yidhahdaa alxarakatu wazalzala kazalzala macnaha markii dhulgariirku ku dhacoo kale marka waa inoo imaan doontaa gadaal bay inooga imaanaysaa markaynu tafsiilinayno kayfiyadii loo halaagay iyo habka loo halaagay ayaynu gaari doonaa insha allah tabaaraka watacaala waxaynu usoo gudbaynaa marka wa qaala tacaala fi suurati huod bacda qowmi luutin markii nabiyullahi luut laga sheekeeyey iyo qoomkiisii iyo halaagii ku dhacay ilaahay inooga sheekeeyey fi suurati huod ayuu ilaahay waxa uu yidhi wa ilaa madyana akhaahum shucayba ay akhaahum fi nasab waxa uu qabiilkiibuu la wadaagaaye diin lama wadaago diin lama wadaago leannahu nasab ayuu la wadaagaa waataynu niri nabiyullahi shacayb calayhi salaam waxa waxaa dhalay nin la odhan jiray mika'il waxa uuna galaa madyan ibn ibrahim madyan ibn midyan ibn ibrahim ayuu galaa ayaynu niri oo waxa weye sida ibn kathiir iyo culummadu ay u badan yihiin saasay ku tacriifinayaan marka madyankuna waa abulqabiila oo waxa weeye waa qabiilkii loo tiiriyey aab waa odagii ay kasoo jeedeen oo reer hebel wey markaasuu wuxuu ku yidhi qaala yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin gayruh walaa tanqusu lmikyaala walmiisaan war wuxuu yidhi ha nusqaaminina kaylka aad wax markaad wax maaragtay beegaysaan iyo markaad wax miisaamaysaan midna ha nusqaaminina oo ilaahay ka cabsada oo waxaan joojiye hadhow baynu marka tafsiilinaynaa marka aynu halkaa ka hadlayno soomaaliduna bal habka ay u samayso iyo waxa weeye khiyaanada habkay u sameeyaan halkaasaynu ka ogaan doonaa walaa tabkasu nnaasa ashyaahum war dadka waxooda ha ka nusqaaminina oo ha ka khayaaminina oo dhibaatada joojiya walaa tactow fi lardi mufsidiin war dhulkana ha fasaadinina ayuu yihi baqiyat ullahi khayrun lakum in kuntum mu'miniin war waxa idii haray oo waxa weeye haddaad ganacsi gelaysaan war inta idii harta ayaa idinku filan ee waxa weeye iska daaya khiyaamadan aawadaan oo dadka khiyaamaysaan faraha ka qaada oo waxa weeye haddii aad maaragtay eh, wixii xalaasha ahaa ayaa idinku filan ee waxaad leedihiin qaata qofkaana hadduu kiilo beriisa kaa gatay kiiladii u dhamaystir waxbaha kala harin ila lacagtiiba ka qaadatay lacagtii ka qaadatay markaasaad kiiladii nusqaana siinaysaa hadda waa khiyaamo wey marka khiyaanada noocaasa lama rabee ilaahay ka cabsada buu yidhi oo dadka waxooda u dhamaystira wuxuu yidhi markaa haddana baqiyat ullahi khayrun lakum in kuntum mu'miniin wama ana calaykum bixafiid anigu waxa weeye idama waardiye idinkameyi oo waxa waxba idinma qaban kare anigu waxaan idin soo gaarsiiyey xaqiye ilaahay inta ka cabsataan waxa weeye noocaa sameeya oo haddaad mu'miniintihiin oo ilaahay rumaynaysaan ilahay ka cabsada markaasi waxay yidhahdeen qaaluu ya shucaybu shucaybow asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbud aaba'una aw an nafcala fi amwaalina ma nashaa innaka la anta alxaliimu arashiid waa ku isdisaayaan dheel dheel wey waa ku qoslayaan waxay leeyihin shucaybow ilaahay waxaan kuma amrine ma salaada aad tukanaysid oo waxa weeye salaadan aad tukanaysid ood foorfoorsanaysid miyaa waxaan ku amartay oo waxa weeye ku faraysa inaanu xoolaha iyagana saanu waxa weye inaanu cibaadadeedii ka tagno oo sanamyadii aabbayaashii caabudi jireen inaanu ka tagno ma waxaa ku amraysa sanamyadaan aa wadatid waxa weeye salaadan aad tukanaysid miyaa ku amraysa inaanu sanamyadii banaanka ka marno oo waxa weye aan ka tagno ila markuu u jawaabay oo yidhi wamaa ana calaykum bixafiid macnaha aniga waardiyeyda kameyi oo raqiibun maaragtay wakiil idi kameyi oo waxa weye idinma waardiyeynayo ee waxa weye keliya waa waaninaya ayay markaa dheel dheel iyo waxay ka dhigeen iyo waxa weeye ku qosqosleen leanna waa isagii yidhi war ilaahay ka cabsada oo waxa weye waxaan iska daayay markaas waxay yidhahan asalaatuka ay kasratu salaati salaadan faraha badan oo aad tukanaysid ood intaa waxa weye ku jirtid miyaa ku amraysa in aan waxa weeye ana sama sanamyadii iyo wixii ciddu caabudi jirtay iyo waxa weeye qabuurihii la dul fadhiyey inaanu faraha ka qaadno oo iska dayno oo warkaaga yeelno oo waxa weeye aanu adiga ku raacno salaadaana ku amraysa haddana waxa weeye xoolaha xoolahayagii annaga saa rabna inaan u gallo kaan rabna inaan wax ka khayaanno kaan rabna wax ka nusqaamino kaan rabna u zaa'ideyno ma waxaa ku amraysa salaada miyaa ku amraysa wey ilaahay ku amri mayay ka wada war waxaan aniga ilaahay baa i amray wixii ilaahay amray baana idin soo gaarsiiyey ayuu isagii leeyahay iyaguna waa ku dheeldheelayaan oo ku qosqoslayaan waxay leeyihiin maya salaadaa ku amraysa waa istihzaa wey waxay yihahdeen marka inaka la anta rashiid arashiid macnaha nin wanaagsan baat soomaaliduna waa isticmaashaa kalaamka qofkay rabaan inay wax u qariyaan ama ay waa nacas ayaga waxa leyin hebel waa nin aad u wanaagsan waa nin caqli badan waa nin doqon bay u qarinayaan waxay leyin hebel waa nin fiicane iska daayo waa nin caqli badane marka noocaasoo kale ayay igu iyaguna istihzaa uga dhigayaan oo waxay leeyihiin nin wanaagsan oo dulqaad badan baa tahay oo wanaagsan oo caqli leh haddaaba noocaa ku socotid qaala wuxuu yidhi yaa qowmi waxaa doo waxay doonaan ba ha dheheen isagu dan u geli maya marka leanna waxaasi nebiyadu uma jixinjixaan nebiyadu waxay muhiimaddoodu tahay inuu qofkaani ka badbaado naar ayay ku dadaalayaane iyaga muhiimaddoodu ma fiirinayaan qofkaani ereyga xun oo uu yidhi iyo khaladka uu ku socdo ma aha waxay eegayaan war qofkan iimaanka ha qaato hadduu iimaanka qaato oo ilaahay ka baqo isagaaba iska daynaya waxaan markaas wuxuu ku yidhi yaa qowmi ara'aytum ka warrama ka warrama buu yidhi in kuntu calaa bayinati min rabbi haddii aan arrin cad la imid oo ilaahay uu siiyey oo waxyi min allahi aan waxaan idiin sheegaya uu yahay bal ka warrama wa aataanii wa rasaqanii minhu risqan xasana uuna igu irsaaqay risqan xasanan ay macnaha waxyi iyo diin ilaahay igu soo dejiyey haddaan idiin sheegayo bal ka warrama buu yihi marka haddaad idinkii dhirsan anigana saa igu dheeldheelaysaan xaaladdiinu see noqonaysaa wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can mana doonaya buu yidhi inaan idii dabamaro waxaan idinka naayinayo leannahu qofka daacigaah ama waxa weye khayrka dadka ugu yeeraya ma banaana inuu isagu dadki inta wixii ka naahiyo uu markaa waxa weye u dabamaro waa xaaraam wey axaadiis baa inoo imaanaysa aynu gadaal ka caddayn doono oo waxa weeye aynu markaynu aayadaha dhamayno aynu keeni doono inayna banaanayn qofku hadduu dadka wanaag ugu yeero oo xaqa ugu yeero inuu isagu u dabamaro xumaantii markuu xumaantii ka nahayo lama ogola wuxuu yidhi markaa wama uriidu an ukhaalifakum ila ma anhaakum canh in uriidu ila lislaaxa ma stadactu waxaan doonayaa buu yidhi keliya aniga islaax iyo wanaag intii aan awoodo aniga islaax baan idinku yeeray iyo wanaage waxa weeye waxaan kaloo aad wadaan aniga waxa weeye ma ma garanayo mana awoodi kara wax kale mana doonayo inaan idiin dabamaro wamaa tawfiiqi ilaa billah wax aniga aan samayn karo iyo waxa waxa weeye aan aniga awoodi karo iyo waxaan waxa weye ida siin karo midna ma jirto idama waafajin karo idama hanuunin karo haddaan ilaahaygii subxaana qaadirkaa una waxaan odan waafajin calayhi tawakaltu wa ilayhi uniibu ilahay baa aniga tala saabsaday ilaahay baana wax walba iwaafajinaya idinka waxaan idii qaban karana ma jiraan wey wuxuu kadi uga digay markaa haddana wuxuu yidhi wa yaa qowmi laa yujrimanakum shiqaaqi an yusiibakum mitlu maa asaaba qowma nuuxin aw qowma huudin aw qowma saalix wamaa qowmu luudi minkum bibaciid macnuhu waxa weeye laa yajrimanakum ay laa yaxmilanakum mukhaalafatii war khilaafka aad khilaafaysaan aniga yay idinku xambaarin inuu cadaabtii ku dhacday qoomamkan lasoo sheegay sidii reer qooma nuux iyo waxa weeye reer caad iyo waxa weeye reer saalix waxa weeye qoomamkaas reer tamuud iyo waxa weeye reer luud oo haddeer idii dhowaa wamaa qowma luudu minkum bibaciid macnaha bibaciid macnaha zamaanna idinkama dheera oo wakti dhow dhowbay ahaayeen makaankii iyo dhulkiina waad isku dhowdiin oo deris baa tihiin war wixii ku dhacay marka markay nebiyadoodii diideen oo waxa weye ay ku gaaloobeen war wixii ku dhacay oo kale yay idinku dhicin markaad ikhilaaftaan ee iska jira oo cabsigelin weye tarhiib weye haddana markaas waxa weeye uu uu jeclaysiiyey oo tarkiib isticmaalo wuxuu yidhi wastakfiruu rabbakum uma tuubuu ileyh war ilaahay u toobad keena oo ilaahay waxa weye dembi dhaaf weydiista oo waxa weye ilaahay usoo noqda ina rabbii raxiimun waduud ilaahay waa raxiim wey u naxariista qofkii u toobad keena oo jecel addoommadiisu inay u toobad keenaan ee ilaahay ka baqa markaasay haddana hadlayna waxay yidhahdeen qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu katiira mima taquul war shucaybow annaga waxaad sheegaysid in badan ma garanayno oo warkaaga ma fahmayno oo soo anigaan isku luuqadda soo innaga ku hadlayna oo luuqadiinii soo aniga ku hadlaya soo inaga wada dhalanay soo inaga wada joognay shalay waa fahmayseene maanta markaan xaq u yeeray miyaad ifahmi weydeen waxay idhahdeen kuma fahmayna waxaad dhahaysid wa innaa lanaraaka fiina daciifa waxaana ku aragnaa nin daciifa inaad tahay oo tabar daran oo daciifa qaar waxay leeyihiin maaragtay mufasiriintu kaana dariiru lbasar indhaha ayuu ka liitay oo waxa weye saasay ku ceebaynayaan oo dadka aan indhaha si fiican wax uga arag buu ahaa ayay leeyihiin laakin waxa weeye daciifnimadu wax walbay geli karnaa ama markaa ha u arkeen nin waxa weeye tabar yar ama ha u arkeen maaragtay ha eh, ku istihzaa'ayeen oo waxa weeye istihzaa ka ahaato laakin kolley waxay yidhahdeen waxaanu ku aragnaa nin daciifa daciifnimadaasi marka nooca ay tahay ilaah baa garanaya laynooma sheegin wax adilaha ku sugnaadayna ma jiraan ilaah baa garanaya wuxuu yidhi markaa waxay yidhahdeen marka walowlaa rahduka iyo rajabnaaka wamaa anta calayna bicaziiz waxay yidhahdeen haddaanu qabiilkaaga kaaga baqaynin rahdu rajul waxa weye rahdu lqowm waa qabiilka jifidaada iyo ehelkaaga iyo qabiilada aad ka dhalatay haddaanu kaaga baqaynin ha ku rajmin lahay macnaha waxa aanu kaaga baqayna oo kuu daynaynaaba wax kale maaha waa qabiilkaa waana tuulaa maaragtay nabiyullaahi luud calayhi salaam haddii aan ka maaragtay loo aawi ilaa ruknin shadid haddii aan ka dhalan lahaa qabiil adagoo idinkeeda ka a maanta iguma idin soo degdegteen sidaa daraaddeed marka waatuu nebigu yidhi nebi walba oo nebiyullaahi luut ka dambeeyey waxaa laga diraa qabiil adag oo waxa weye reer adag ayaa laga dhex saaraa oo si waxa weeye leanno dadku laba nooc bay qofka uga cabsadaan qof wuxuu kaaga cabsanayaa ilaahay darti oo waxa weeye ciqaab buu ka baqayaa oo cabsida ilaahay oo waxa weeye uu aaminsan yahay ayaa kaa celinaysa oo waxa weeye dulmigiisa iyo dhibaatadiisa kaa celinaysa qofna waxa weeye ilaahay ka cabsan mayo oo waa haalim laakiin wuxuu kaaga cabsanayaa qabiilkaaga marka dadku labadaa nooc wey marka qofkii ilaahay darti kaaga cabsan waayey haddii aadan qabiil lahayn adag aadan ka dhalan wuu kugu durdurinayaa marka suu rabuu kaa yeelaya leanna ciduu kaaga cabsanaya male ilaahayna ka cabsan mayo dad uu kaaga cabsadana male waa suu rabuu kaa yeelaya marka haddii laakiin uu qofku ilaahay ka cabsanayo qabiil yarba ka dhalo intaa doonti ka dhalee waxa weye marka horeba ilaahay buu kaaga cabsanayaa waxa banaan kaa maraya haddii laakiin uuna ilaahay ka cabsanaynin wuxuu eegayaa war ninkaan haddaad maanta dishid ama dhibaato ku samaysid hadda qabiilkiisiba adigana ku dilaya oo ku dhibaataynaya oo mashaakil kugu samaynaye war ninkaan faraha ka qaad hadda marka waa wax jiro wey waa wax bini-aadmigoo dhan ku abuuran ee maaha wax waxa weeye shucayb keliya gaar ku ah marka saasay marka daraaddeed waxay leeyihiin haddaanu qabiilkaaga kaaga baqaynin waa ku rajmin lahay oo waxa weye gebigaagaba dhagax baan kugu dili lahay waxa aad ku hadlaysa wuxuu yidhi markaa u jawaabo wuxuu yidhi qaala yaa qowmi qoomkaygiiow arahdi acazu calaykum min allah war waxaa idinkala weynaaday miyaa qabiilkaygana waa iiga baqaysaan ilaahayna ka cabsan maysaan oo ilaahay iga baqi maysaan marka haddaad ilaahay iga baqi weydeen qabiil muxuu taraya ilaahaygii qabiilka ka xoog badnaa oo qabiilka sameeyey oo waxa weeye idinka ida abuuray so inaad iga cabsataan maa intaad leedihin waxaan kaaga cabsanaynaa qabiil har ilaahay ka cabsada buu yidhi waxaad ku hadlaysaan wax lagu hadla maahe ilaahaygiida abuurtay ka cabsada oo waxa weye waxaan ka jooga watakatumuuhu waraakum dhiriya ilaahay ma dhabarkaa ka tuurteenoo waxa weeye gadaal baad inta u tuurteen ayaa waxa weeye idan dan ka lahayn oo waxaad ku fekeraysaan keliya qabiil unbaad ka cabsanaysaa wuxuu yidhi markaa ina rabbii bima tacmaluuna muxiid waxa aad samaynaysaan ilaahay baa koobay oo og oo la socda oo garanaya oo tilaabo kastoo aad qaadaysaan ilaahay baa garanaya wey wa yaa qowmi icmaluu buu yidhi marka sameeya oo camalkiina wata calaa makaanatikum booska aad joogtaan iyo camalkiina iyo waxaa rabtaan sameeya innii caamilun anna waxaan rabaan samaynaya inay kala joojiya marka haddaad xaqii qaadan weydeen oo dariiqii xaqa aad diideen inaad raacdaan idinkuna waxaad rabtaan sameeya anna ilaahay baan caabudayaa banaanka iga mara marka saufa taclamuuna gadaal baad ka ogaan doontaan man yaatiihi qofku u yimaado cadaabun cadaab yukhziihi hoojiya oo dhibaato ku sameeya gadaal baad ka ogaan doontaan waman huwa kaadibun kan beenlowga ah oo waxa weeye kaadibkaana gadaal baad ka ogaan doontaan wartaqibuu inii macakum raqiib suga buu yidhi oo inoo kaadiya anna waan sugayaa idinkuna suga marka cadaabta ilaahay intay ka imaanayso aynu sugno ilaahay wuxuu yidhi walammaa jaa amruna najayna shucayban waladiina aamanuu macahu biraxmatin mina markii ilaahay cadaabkiisa yimid oo waxa weeye ilaahay ciqaabtii ku soo dejiyey ilaahay wuxuu yidhi waxaan badbaadinay nabiyullaahi shucayb iyo intii rumaysay oo waxaan ka badbaadinay cadaabkii iyo dhibaatadii wa akhadat aladiina dalamuu sayxatu fa asbaxuu fii daarihim waxa ay ku fii diyaarihim jaatimiin waxaa qabsatay kuwii dhaalimiintaana cadaabtii baa qabsatay waa lagu qayliyey oo waxa iyagoo afgembiya oo afgembi u yaalla ayay waxa weye guryahoodii gemboon yihiin kaan lam yaqnow fiiha alaa bucdan limadyana kama bacida thamuud aayadaha marka fi suurati huod ilaahay wuxuu ku khatimay waxaad moodaaba inaa meeshaan ayna weligood deganayn oo weligood aan loo raaxayn oo ayna nicmo arag ilaahay wuxuu yidhi alaa bucdan lithamuud kamaa bacid alaa bucdan limadyana kamaa bacida thamuud sidii reer madyan loo galay reer thamuud sidii loo galay oo qowmu saalix ilaahay naxariista uga dheereeyey ayaa kuwaana naxariista looga dheeray marka fi suurati hood ah, siddeetan iyo afar ilaa sagaashan iyo shan ayay aayadahana kusoo arooreen aayadaha marka waxay noo caddeeyeen xiwaarkii dheeraa oo dhex maray nebiyullaahi shucayb iyo waxa weye qoomkiisii iyo waxyaalihii uu ka naayey iyo inay ka diideen oo waxba ka qaadan waayeen kabacdi markaas inuu waxa weeye yidhi ilaahay aynu sugno marka intii aynu aragno bal qoomkii qofkii halaagsanmo biri iyo waxa weye qofkii badbaada ilaahay baynu sugaynaa marka kabacdi marka halkaa ayay markii arrinta isla gaartay haddana ilaahay waxa uu ku yidhi maaragtay fi suurati shucaraa bacda qowmi luutin qowmi luut markuu ilaahay ka sheekeeyey ayaa haddana ilaahay wuxuu yidhi kadabat asxaabu alcaykati lmursaliin asxaabu alcayka ay macnaha alayka asalkeeda waxaa la yidhaahdaa waa geed weyn waa geed ay caabudi jireen oo waxa weeye meesha kayntaa geedaha ku yaalla oo waxa weeye geed weyn oo meel kayna ku yaalla oo waxa weeye geeda hareeraha ka yihiin ayay ilaah ka dhigteen oo sanam ka dhigteen oo caabudi jireen asxaabu baadiya meel baadiye oo waxa weeye kayn ah geed ku yilay ayay halkaa marka caabudi jireen ba lii nebiyadii o dhan bay beeniyeen iyo rusushii leanno waxaynu nidhi haddii hal rusul uu qofku beeniyo hal rasuul qofkii beeniya waa kaanamaa isagoo rusushii o dhan beeniyey kulligood leanna rususha ilaahay kulligood waxay dadka ugu yeerayaan tawxiid caqiida ilaahay in la caabudo waa isku wada mid weyn hal mida hadduu qofku beeniyo kulligood waa beeniyey oo waxa weeye qaar baan rumaynayaa qaarna waa beeninaya lagaa yeeli mayo id qaala lahum shucaybun alaa tattaquun markuu shucayb ku yidhi war miidan ilaahay ka baqaynin innii lakum rasuulun amiin war waxaan idii ahay rasuul aamina oo waxa weeye ilaahay ka cabsada oo waxa weeye xaq baan idin soo gaarsiiyey ida khiyaami mayo wixii la soo diray iyo risaaladii ilaahay baan idiin keenay war ilaahay ka cabsada ayuu leeyahay fattaqu llaha waadiicuun war ilaahay ka cabsado annaga adeeca markaasuu haddana wuxuu u caddeeyey inuuna xoolo ka rabin markuu yidhi ilaahay ka baqa ooy adeeca wuxuu u caddeeyey haddana wuxuu yidhi aniga xoolayda kama rabo nebi walbana waa nooca wuxuu yidhi wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin aniga xoolayda kagama raba buu yidhi dacwadaan idin soo gaarsiiyey iyo diintaana idiin keenay xoolo aan idinkaga doonayo ma jirto weyn oo maxaad marka waaye xaqaan adigu xaggee baad xoola ku leedahay wuxuu yidhi in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin anigu waxa weeye ajarkayga iyo wanaagga aan doonayo ilaahay baa isiinayo idinka waxba idinkaga baahni ee intaad ilaahay ka cabsataan oo rabbigiida abuurtay ka cabsataan waxaan ka jooga oo dhibaatadan iyo mashaakilkan waad ku halaagsamaysaane war waxaan ka jooga ayuu leeyay owfu walaa takunuu min almuksiriin owfu ayuu yidhi war waxaad dhammaystirtaan kaylkii iyo waxa weeye waxyaalihii aad miisaamayse aad eh, beegaysiin war dhammaystira oo ilaahay ka cabsada markaasu wuxuu yidhi awfu lkiila walaa takunuu min almuksiriin dadka waxooda ha khasaarinina oo waxa ka dhiminina wazinuu bilqisdaasi almustaqiim war miisaan toosan oo cadaalad ah wax ku waxeeya oo ku miisaama oo ilaahay ka cabsada walaa tabkasu nnaasa ashyaaahum walaa ta'thow fi lardi mufsidiin war dadka waxooda ka khiyaaminina dhulkana ha fasahaadinina oo ilaahay ka baqa ayuu leeyahay wاtaquu ladii khalaqakum waljibilat alawaliin war ilaahaygiida abuuray idinka iyo ummadihiida ka horreeyey ka cabsada ayuu yidhi oo rabbigiida abuuray idinkana awooddaayda siiyey ummadihiida ka horreeyeyna abuuray oo halaagay war ka cabsada jawaabtoodii bal u fiirso iyo jawaabtooda wanaag buu isagii leeyahay wanaag buu u sheegayaa iyaguna jawaab xun ayay waxa weeye siinayaan waxa uu yidhi qaaluu inamaa anta ilaahay wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen qaaluu inamaa anta min almusaxariin waxaad tahay mid sixirowa ah, oo waxa weeye sixirow ayaa tahay waxaan aad sheegaysid wax ka jira ma leh saaxir baa ama waad basixiran tahay labada qowlba waa layidhi wamaa anta ilaa basharu miluna wa in nadunuka la min alkaadibiin wax aadna dheer tahay ma jirta bay dheheen bashar annaga nala midaa tahay oo qof caadiyaa tahay waxaana kuu malaynaaba beenlow inaad tahay subxaana allah waxay yidhahdeen bal canaadkooda u fiirso iyo caqli xumadooda waxay yidhahdeen fa asqid calayna kisafan min asamaa in kunta min asaadiqiin waxaad nagu soo dejisaa bay dhaheen qeyb ka mid ah samada soo deji ay juz a min asamaa qeyb ka mid a ah samada inta nagu soo dejisid hanala ku cadaaba annaga haddii aad run sheegaysid kuwaanaaba ugu daranba waa sidii ay quraysh yidhaahdeen oo kale iyaguna waxay yidhahdeen maaragtay annaga cadaabkeegaa naloo soo dedejiyo cajil lanaa qidanaa qabla yowma alxisaab aakhiraba la gaarsiinay hadda la cadaabo marka kulligood waa saas ilaanoo shaydaan baa meesha jooga oo wada waxyoonaya oo waxa wax ilaahay cadaab ugu talagalay wey waxay yidhahdeen marka noo soo dedejiba annaga oo waxa weeye samada intaad qeyb soo rujisid haddaad run sheegaysid nagu soo daadi qaala wuxuu yidhi rabbii aclamu bima tacmaluun war aniga waxaa shaqo kuma liibi ilaahay baa garanaya waxaad samaynaysaanna ilaahay baa og hadduu marka cirkaydu ku soo dejinayo iyo hadduu si kale idii cadaabayo ilaahay baa garanaya wey fakadabuuh buu yidhi ilaahay waa beeniyeen fa akhadahum cadaabu yawmi dulla waxaa qabsaday markaa cadaab waxa weeye maalintii waxa weye yowmi dulla addulla waxaa la yidhahdaa daruurta ay macnaha markii saxaabo inta daruur isa soo xirto oo waxaa lagu cadaabay ba la yidhi qaybihii lagu cadaabay ka mid ahaa daruur waxa weeye soo da-aysa oo naar ka soo daadanaysa inta lasoo dul istaajiyey oo ay is yidhaahdeen waa roob baa la siinaya oo daruur ay heleen oo cirki soo xidhay ayaa markaa waxa weeye lagu soo daadiyey roob waxa weye markaa naar inahu kana cadaaba yawmin cadiim cadaab aad u adag bu ahaa buu yidhi ilaahay maalintaas ina fi dalika laaaya wamaa kaana agtaruhum mu'miniin ayuu ilaahay ku khatimay aayad baa ku sugan qofkii caqli leh oo waansamaya aayad baa arrintaa ugu sugan laakiin dadka inta badan ma rumaynayaan inna lilahi wa inna ilayh raajicuun waa arrin aad iyo aad u khatara wey halkaana waxaa inooga caddaatay fii suurati shucaraa inay waxa weeye qoomkaas ilaahay beeniyeen oo ku gaaloobeen oo waxa weeye ay diideen xaqii ayaa inooga caddaatay haddaba marka aayadaha intaasaan uga gudbaynaa waxaynu u gelaynaa marka qisada ayaynu qodob qodob usoo qaadanaynaa oo tafsiilinaynaa marka qodobka saddexaad aan usoo gudbayna waxa weeye dacwatuhu calayhi salaam qowmahu qoomkiisii isagoo ugu yeeraya tawxiidka litawxiid illah wa tarki almuxaramaat labada arrimood buu ugu yeeray tawxiidkii inay qaataan oo ilaahay ka baqaan oo ilaahay rumeeyaan waxyaalahan xaaraamtaana ay isaga tagaan oo ilaahay ka cabsadaan oo xaaraamtan ay joojiyaan ay samaynayaan qaala ibnu kaiir raximahullah wuxuu yidhi wa kaana ahlu madyana kufaaran yaqdacuuna asabiil waxay ahaayeen niman gaalo ah oo gaaloobay oo waxa weeye mushrikiina haddana waxay samayn jireen qudaacu dariiq bay ahaayeen oo dariiqay inta fadhiistaan wax alla wixii safar dariiqaa soo mara ayay xoolaha ka qaadi jireen bal oo baadi jireen oo oran jireen xoolaha qaybkeen haddii kale ma gudbaysid oo waxa weye dariiqii mari maysid haddaadan xoolahay qayb keenin oo aadan canshuur bixin waa nimankii ugu horreeyey canshuur qaaday ba layihi bilow-aamniga wayukawifuuna maaratay wayukifuuna almaarata dadka marayay cabsi gelin jireen wa yacbuduuna alayka ay macnaha meeshaas geedkii wahiya shajaratun buu yidhi ibnu kathiir waa geed wey geed bay caabudi jireen meel kayna ku yaalla oo geeda ka dhex baxeen oo waxa weye halkaa ku dhex jira ayay yihahdeen ilaahayagii wakaanaga halkaasaan caabudayna wa kaanuu min aswa'i innaasi mucaamalatan dadka aad u xun bay ahaayeen oo mucaamalada dadka markay wax ka gadanayaan khiyaamaya oo waxa weye mucaamalo xun bay samayn jireen yabkhasuuna almikyaala waxa ay khiyaami jireen oo nusqaamin jireen miisaan wixii ay ay beegayaan ayay nusqaamin jireen iyo walmiisaan miisaankii way maaragtay eh, wayudafifuuna way nusqaamin jireen fiihima weylu lilmudafifiin ilahay meeshuu kusoo dejiye oo kale wey macnaha qofka nusqaaminaya intuu dadkii wax u beegayo oo wax nusqaaminaya waa khatar wey leanno cadaab adag baa ku soo arooray o arrin aad iyo aad u khatara ya'khuduuna bizaa'id wayadfacuuna binnaaqis waxa ay iyagu dadka ka soo qaadan jireen markay dadka ka beeganayaan wax zaa'ida markay dadka u beegayaanna way nusqaamin jireen maxay tahay marka see arrintaasi tahay qofkii ganacsiga soomaaliya ku dhex jiri jiray ayaa garanaya arrintaa soomaaliya waxay samayn jireen ganacsatadu qofka eh, raashinka iyo beega oo waxa weeye burka iyo raashinka iyo gedi jiray waxay samaynayaan laba koombo ayuu samaysanaya koombo intuu hoos u riixo oo waxa weeye salkii uu weyneeyo ayuu markuu qofka isagu kaga soo beeganayo koombadaasuu kusoo beeganayaa waana isku shacaynayaa markii uu xoog buu ugu dhufanayaa oo wuxuu leeyahy si fiican u buuxi masalan kuwii caanaha gedi jiray oo kale saasay ahaayeen koombada caanaha qofkii markuu baadiyaha ka keena caanihii dumarkii caanaha gedi jiray caanihii markay weelba inta u dhigto ayay leedahay naa buuxi koombada ilaa ay ka daadato oo waxa weye horta koombadii inta buuxsanto caanihii daataan oo weelka hoose ku daataan kama joojin jirin si fiican u buuxi bay leeda afka buuxi hadhow markay qofka iyada u beegaysan oo waxa weye ay qof ka iibinaysane haaf bay ka dhigaysaa afkii oo dhan oo bannaan oo ayna waxba buuxin bay qofkii ugu subaysaa tabtaasoo kale ay ahaayeen marka reer qowm madiin saasoo kale ay samayn jireen waa ficilkii ay samayn jireen baynu inagu hadda samaynaa marka haddii maanta rasuul aynoo soo diri lahaa sidaanoo kalea lainooganayila oo la odhan lahaa maaragtay awfulkeila walmiisaan leannahu maanta inagu labadiiba waynu samayna marka waxay samayn jireen kuwa raashinka beegayana saas oo kale koombadii markay qofka koombada ay ugu beegayaanna salka inta ka soo shaceeyaan oo kor usoo riixaan bay koombo yaroo khafiifay ka dhigi jireen markaasi waxa weye markay darayaanna tartiib inta usoo daraan masalan burka oo kale saasuu usoo darayaa hal mar ma shacaynayo oo xoog ugu riiximayo hal mar buu iyadoo waxa weeye dhexda ka maran buu ugu shubayaa qofkii markuu isagu ka soo shubanayana waa ku shacaynaya waa ku riixaya si fiican buu buuxinaya haddaba wixii ay samayn jireen maanta waynu samaynaa oo waxa weye waynu ku dhex jirnaa waxyaalaha la miisaamayana saas oo kale ahay kafadii baad arkaysaa dhanka uu miisaanka ka saarayo maahe dhankii kaleu wax ku xirxiraya si isla markiiba markuu xoogaa ugu shubo ay miisaankii xagga hoos ugu ordo haddaba marka masiibadii ay samayn jireen oo dhan baynu maanta samaynaa ilaahay naga badbaadiyo waxyaalaha maanta masiibada inoo keenay oo aynu u hagaagi laanahay oo waxa weeye mashaakilka keenayna waa toobad la-aanta aynu ka toobad weyn aan ka toobad keeni weynay waxyaalaha noocaas waxau yidhi marka shucayb ibnu kathiir raximahullah fabacatha allahu ilaahay wuxuu u diray shucayban calayhi salaam fadacaahum ila cibaadati illah nebiyullaahi shucayb baa loo diray markay xumaantoodii badatay oo dhibaatadoodii badatay oo shirki ay ku jiraan oo dhibaatoo dhan ay samaynayaan bal innagii oo muslima marka baa intii ay samaynayeen samaynayna iyagu gaalay ba ahaayeen shirki bay samaynayeen oo waxa weye waxaan ba la dhisidhi karaa waxa weeye waa dad wareersan laakiin innagii oo muslima oo waxa weye dhahayna muslimiin baa nahay baynu intii ay samayn jireen baynu samaynayna waa arrin aad iyo aad u khatara wey wuxuu yidhi marka wanahaahum an can hadihi eh, afaaciil alqabiixa min baksi nnaasi ashyaahum wa waxa ay ka naayeen wuxuu ka naayey nabiyullahi shucayb inay dadka xoolahooda u dhamays inay ka nusqaamiyaan iyo inay dadka cabsi geliyaan maantana innaga sidii baynu nahay dariiq aad maanta mari kartid ma jiro dariiq walba waxaa lagu leeyahay qudaacu dariiq baa taagan iyo waxa weeye waxaan loo baanayn iyo waxa weeye mashaakil iyo dad inta dariiqay galay jidkii goynaya wixii o dhan maanta waa ina haysataa waxay kaloo samaynayeen inay canshuur dadkii ka qaadaan oo waxa weye xoolahoodii ka qaadaan innaguna maanta sidii baynu nahay canshuur baa saa loo daldalaya oo waxa weeye ilaahay laga baqimayo intaa canshuur baa dadkii laga gurayaa iyo waxa weye waxaan banaanayn oo xaaraama ayaa dadkii o dhan laga qaadaya sidaa daraaddeed ayuu wuxuu u sheegay oo wuxuu yidhi war ilaahay ka baqa marka markaasaa fa aamana bihi bacduhum qaar baa rumeeyey marka wa kafara aktaruhum intoodii badnayd waa gaalooday oo waxa weye waa diideen inay rumeeyaan oo gaalnimay ku adkaysteen ilaa waxa weye ciqaabkii ilaahay u yimid waatuu ilahay laha aayadda qur-aanka walaa madyana akhaahum shucayba qaala yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin gayru qad ja'atkum bayinatu min rabbikum ay macnaha dilaalatun waadixatun waxaa idii timid deliil cad oo waxa weeye burhaan cad baa idii timid calaa sidqi maa ji'tukum bih waxaana idinla yimid inay run yihiin oo ilaahay isoo diray daliil cad baa idii timid war ilaahay ka cabsada ayuu leeyay waxa weeye marka deliishaasi buu yihi ibnu katiir raximahullah waa mucjizadii ilaahay uu siiyey laakiin laynooma soo naqlin oo kitaabka qur-aanka laguma sheegin mucjizada la siiyey nabiyullahi shucayb noocay ahayd allahu aclam marka noocay ahayd innaga ma garanayno oo laynooma sheegin sunnahana kuma sugnaanin laakiin sida saxiixa oo jirta waxa weeye nebi kasta oo ilaahay soo diray waxa uu siiyey wax ay qoomkiisii ku rumaystaan markaasu haddana wuxuu markaa eh, markaasu haddana wuxuu yidhi fa awfu lkayla walmiisaan walaa tabkhasu naasa ashyaahum ibn katiir marka halkaa wuxuu ku caddaynayaa wuxuu amarahum bilcadli waxa uu amray cadaalad markii hore tawxiidkii markuu amray iyo caqiidadii ayuu haddana wuxuu amray cadaaladdii oo wuxuu yidhi war ilaahayna caabuda oo cadaalad sameeya oo shirkiga ka taga oo ilaahay caabuda haddana waxaad samaysaan idinku dhexdiinana cadaalad isku sameeya oo dulmiga joojiya oo ha iskhiyaaminina oo fasahaadkan iyo dulmigan iyo khiyaanada aawadaan war joojiya haddana markaasu wuxuu ka nahyey oo wuxuu yidhi war qudaac dariiqnimadana joojiya walaa taqcuduu bikuli siraadin tuuciduun ay dariiq walba inta fadhiisataan oo dadku marayeen ayaad waxaad ka qaadanaysaan xoolahoodii wuxuu leeyahay ibnu cabaas raximahu radia allahu canhu kaanuu qowman dhugaatan bugaatan yajlisuuna cala dariiq yabkhasuuna annaasa ashyaahum ee yaakhuduunahum maaragtay waxay ka qaadanayeen canshuurtii iyo xoolihii bay ka qaadanayeen marka wuxuu leeyahay qoom gaalaabay ahaayeen gudbay ilaahay aan ka cabsanayn dariiqay fariistaan dadkii soo marayey oo dariiqaas soo marayey ayay leeyihiin keena waxaad wadatid boqol kiiba toban keen boqol shilin kii watay toban keen bay leeyihin oo waxa weye cushur bay ka qaadan jireen ba leyihi imaamu sudi wuxuu leeyahay eh, ibnu cabaas wuxuu leeyahay wa kaanuu awala man sanna dalik qoladii ugu horreysay oo canshuur iyo ganaax iyo dadka in xoolo baada laga qaato sideeyey bay ahaayeen oo waxa weye iyagaa ugu horreeyey oo waxa weye ficilkaa xun iyagaa bilaabay meeshii qowmuluud ay ka bilaabeen ficilkii xumaa oo liwaadka ah iyaguna waxay bilaabeen inay dadka baadaan waa labada maanta dadka lagu halaagay wey labadaa waxyaaloodba maanta waa yaaleen dadkiina in xumaantaa laga celin laayahay qaarna laga celin laayahay inay waxa weye dadkii ay baadayaan oo xoolihii ka qaadanayaan oo oyna ilaahay ka cabsanaynin cashuurtii keen buu ku leey waad arkaysaa masalan soomaalideen oo kale mid waxa weeye dhar yara gadanaya oo wax wareejinaya mid canshuur qaadaha ka laalaada keen buu leey haddii kale waxa weeye dhaqaaqi maysid waxba gedi maysid haddii kale keen waxa weye canshuurtii maalin walba taagan war ma haystee orad iga tag war waxba iima gadmin ayuu leeyahy habar yaanyo gadanaysa ag taagan yihiin oo wuxuu leeyahay keen canshuurtii haddaba marka waxaasoo dhan waxay kutusaysaa dulmiga iyo mashaakilka iyo dhibaatada ay leedahay dadka xoolahooda in dulmi lagu qaato waxaa leeyahay soomaaliya maxay u agaagi weyday maxay hagaagtaa maalin walba waa la isdulminayaa dulmi bay ku jiraan iyo waxa weeye dhaalimnimo ilahayna u toobadkeeni mayaane maxay hagaagaysa xagee ka hagaagi ilaahay inuu maaragtay khayr la maago iska hagaajiye mooye fadl fadlu min allahi mooye asbaabtii lagu hagaagi lahaa ma hayno wuxuu kaloo kanayey wuxuu yidhi watasuduuna can sabiili illah man aamana bihi watabgunaha ciwaja fanahaahum can qadci ariiq dariiqa in la gooyuu ka nahiyey haddana wuxuu ka nahiyey in diintii ilaahayna laga hor yimaado oo dadkii iimaanka laga n inay ka celiyaan ayuu ka nahiyey oo wuxuu war dadkan ciddii rumaynaysa ha rumayso oo ciddii diinta baranaysa ha barato war faraha ka qaado iska daaye oo ilaahay ka cabsada wuxuu yidhi marka haddana markaa wuxuu ka nahiyey oo waxa weye u sheegay haddana nicmadii ilahay buu xusuusiyey wuxuu xusuusiyey nicmadii ilaahay u galay ilaahay waa badiyey qabiil dhan buu ka dhigay awood buu siiyey dhul buu siiyey way degeen amni bay ku jiraan wanaag bay haystaan markaasay waxa weeye ay dulmi samaynayaan oo dhibaato samaynayaan marka nicmada ilaahay haddii aad xusuusatid akhilmuslim oo waktilmuslima waxay kugu bixinaysaa inaad ilaahay u shukri naqdid laakiin haddaada nicmadii ilaahay xusuusan nicmada ilaahay ku siiyey mar walba aad eegtid waxa adiga kaa maqan haddaad eegtid waa mashaakil weyn nebiguna calayhi salatu salam xadiis saxiixa ka sugnaaday uu leeyahay unduruu man huwa asfala minkum walaa tanduruu man huwa fawqakum war eega dadka idinka liita oo waxa weeye haddii caafimaad aad ka eeg sheeganaysid ood xanuunsan tahay bal waxaad eegtaa inta kaa liidata dhakhaatiirta tag iyo meelaha isbitaallada bal dadka liita eeg oo waxa weye waxaad arkaysaa boqolaal qof adiga kaasii liita haddaba markaas ilaahay u xamdina oo waxa weye inta dhibaatada yarna ku sabir ilaahayna u shukri naqwey waxa weye marka halkaas ayaad ka garanaysaa inuu qofku loo baahan yahay nicmada ilaahay in laga shukri naqo walain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid wuxuu ku booriye wuxuu yidhi war nicmada ilaahay eega oo nicmadii ilaahay intaad eegtaan ilaahaygii ida badiyey war u shukri naqa ilaahay oo ilaahay nicmadii ha idiin ziyaadiye ilaahay u shukri naqa oo dhibaatadan iska daaya hana nusqaaminina waxyaalahan laydi eh, ilaahay uu waxa weye waxyaalahan dadka dhexdoodana ka nusqaaminina haddaad saas samaystaan buu yidhi marka inta tarhiib ku sameeyey inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin muxiib haddiidan xumaantan ka joogin oo dhibaatadan ka joogin waxaan idinka cabsanayaa buu yidhi cadaab iyo mashaakil aad ku dhacdaan oo waxa weeye idin dhibaateeya ayaa idinka cabsanaya fanahaahum awalan markii ugu horreeyey wuxuu ka nahiyey inay waxa weye horta dadkii nusqaamiyaan oo xoolahoodii dadka ay ka nusqaamiyaan oo miisaankii ay dhimaan haddana waxa uu uga digay zawaalu nicma oo waxa weye nicmadu yay idinka zuuline waxa weeye xumaantan joojiya haddana wuxuu uga digay cadaab adag baan idinka baqayaa ilaahay ka cabsada oo waxaweye waxaan joojiye markaasuu haddana wuxuu amray inay waxa weeye dhammaystiraan miisaankii iyo keelkii iyo wixii oo dhan iyagoo cadaalad samaynaya ilaahayna ka cabsanaya oo waxa uu ku yidhi baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'miniin wama ana calaykum bixafiid cabdullahi ibnu cabbaas iyo waxay leeyihiin iyo xasan albasri iyo ay macnaha risqullaahi khayrun lakum min akhdi amwaali nnaas risiqa ilaahay ida siiyey iyo nicmada ilaahay ida siiyey iyo barwaaqada ilaahay idii galay ayaa idinka khayr badan inaad dadka xoolahooda qaadataan marka maxaad dadka xoolahooda ku faraysaan wey war dadka xoolahooda iska daaya oo ilaahay ka cabsada oo risaaqadaa ilaahay idin siiyey ku raaxaysta oo waxa weye waxaan joojiye wey oo waxa weye dhibaatadaan joojiye ayuu leeyahy ibnu jariir wuxuu leeyahay isaguna macnaha waxaa loola jeedaa baqiyatullahi khayrun lakum ay macnaha haddaad ganacsi ku jirtid adoon dadkii khayaamin waxa faa'idadaa oo ilaahay ku siiyey markaad u dhamaystirtid dadka waxoodii wixii aad ka faa'idid ayaa kaaga khayr badan ee waxa weye ilaahay ka baq oo waxaan iska daa leanna sababtu maxay tahay ilaahay waatuu yidhi qul laa yastawi alkhabiisu waalayibu walow acjabaka kafratu alkhabiis fattaqu llaha ya uli abaab lacalakum tuflixuun ilaahay waxa uu yidhi waxa xun iyo waxa wanaagsani ma sinna isku midna ma aha haba ku cajabgeliya waxa xun oo waxa weeye waxa khabiiska ah si kastoo ay u badan yihiin aakhirkooda halaag baa u dambeeya iyo baaba ayaa u dambeeya nebigana calayhi salaatu wasalaam waa tuul ah maaragtay xadiis a ah lagaga wariyey ribadu si kastoo ay u badan tahay ama wax xaaraantaa si kastoo ay u badan tahay aakhirkeeda waa baaba'aysa leanno ilaahay baa yidhi yamxaqu allaahu riba wa yurbi sadaqaat ilaahay waxa uu baabiiyaa oo barakada ka qaadaa ribada wixii beentaa oo xaaraamtaa oo dhan ilaahay wuxuu ka qaadayaa barakadii markaasay eber noqonaysaa oo wax baabi'a ah ay noqonaysaa macnaha yacni ana alqaliila min alxalaali khayrun lakum min alkahiiri oo min alxaraam waxa yar oo xalaasha ah ayaa ka khayr badan wax badan oo xaaraama marka ilaahay ka baqa ayuu leeyahy leannao xalaashii waa lagu barakaynaya wixii xaaraamtaana barakadii baa laga qaadayaa oo waxa weye eber bay noqonaysaa waa waatuu xadiis saxiixa nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam oo bukhaari iyo muslim wariyeen albayacaani bilkhiyaar maa lam yatafaraqa fa in sadaqa wa bayana buurika lahumaa fii baycihima labada wax kala gadanaysa ikhtiyaar bay leeyihiin inta ayna kala tegin oo qof walba waa ka noqon karaa hadduu rabo baycii laakiin haddii ay run sheegaan oo caddeeyaan oo qof walba ceebti uu sheegay ku jirtay meeshaan buurika lahuma fii baycihima waa loo barakaynaya wixii ay kala gateen hadday been sheegaan marka oo qariyaan oo qof walba ceebtii qariyo muxiqat barakatu baycihima barakadii baa laga tirtiraya hadday mar been meeshii soo gasho iyo khiyaano oo waxa weye ay khiyaamo la yimaadaan barakadii baa laga tirtiraya bukhaari iyo muslim baa weriyey walihada qaala shaaib calayhi salaam baqiyat llahi khayrun lakum in kuntum muminiin wama ana calaykum bixafiid macnaha ifcaluu maa aamarukum bihi war waxa aan ida ida amraya sameeya oo ilaahay ka baqa ayuu leeyahy oo amarkaan aan ida siinayo oo waa amar idinka idiin wanaagsan jidkii toosnaabuu idinku ridaya xumaantiibuu idinka reebaya war ilaahay ka baqa ayuu leeyahay oo amarkayga qaata oo waxa uu leeyahay amarkayga inta qaadataan idinkoo ilaahay darti u samaynaya ilaahayna eh, eh, kaba ka ka rajaynaya maaragtay ajar iyo wanaag ilaahay ka baqso ka baqo iraaca oo amarkayga yeela oo waxa weye dadka waxooda u dhammaystira oo rabbigeeda abuurtay ka cabsada ayuu leeyahy faajaabuu lahu way u jawaabeen oo waxay ku yidhahdeen yaa shucaybu asalaatuka taamuruka an natruka maa yacbudu aabaa'una ow an nafcala fi amwaalina maa nashaa wuxuu leeyahy ibnu kathiir raximahullah yaquuluuna waxay leeyihiin hada cala sabiili istihzaa w tanaqus way ku dheeldheelayaan way liidayaan way ku qosqoslayaan waxay leeyihiin salaada aad tukanaysid miyaa waxaan ku amartay ilaahay kollay kuma amrin oo ilaahay kuma soo dirin oo been baad sheegaysaae ma salaadaa waxaan ku amartay inaanu annagu xoolahayga saanu rabna ka yeeli weyno oo waxa weye amarkaaga aan yeelno ama waxa weye sida adigu aad rabtid inaanu kuu yeelno ma salaadaa ku amraysa ama waxa weye aanu ka tagno sanamyadii iyo wixii aanu caabudi jirnay inaanu banaanka ka marno oo ka tagno oo adiga ku raacno oo ilaahay keliya caabudno ma salaaddaa ku amraysa dad yaab la wey ilaahay baa i amrayu ku haya oo ilaahay baa ii waxyooday oo ilaahay baa saa idi ida dhahaya oo amarkii ilaahay qaata markaasay waxay leyihin maya ilaahay kuma amrine ma salaaddaa ku amraysa wuxuu yidhi marka waxay ku yidhahdeen inaka la anta alxaliim rashiid manaha qaala ibnu cabaas iyo iyo waxa weeye saxaabo kaleba waxay leeyihin iyo ibnu jurayj iyo zayd ibnu aslam iyo ibnu eh, ibnu jariil iyo waa istihzaa weye yaqulu dalika acdaau llahi cala sabiili istihzaa ayay yihahdeen ibnu cabaas iyo macnaha inaka la anta alxaliim arashiid nin wanaagsan baa tahay nin dulqaad badan baa tahay nin fiican baa tahay caqli badan ayay leeyihin waa ku qosqoslayaan waa ku dheeldheelayaan waa istihzaa waa kibir ka batay ayay saa u samaynayaan markaasuu u jawaabo waxa uu ku yidhi qaala yaa qowmi ara'aytum in kuntu calaa bayinati min rabbi qoomkaygiyow ka warrama haddii aan ku sugnahay calaa bayinati min rabbi oo ilaahay waxa weeye uu wax cad isiiyey siiyey aayado cadcad isiiyey ilaahay ii waxyooday rasuul aan ahay bal ka warrama xaaladda idinkana aad saa igu dheeldheelaysaa wa razaqanii minhu risqan xasana wma uriidu an nukhaalifakum ila ma anhaakum canhu ila aakhir alaayaat wuxuu yidhi ibnu katiir raximahullah wa hada talaqufun macahum fi lcibaara taasi waxa weeye oo uu saa u leeyahay cibaaradiibu u fududaynaya iyaguna waa ku adkaynaya qoom walba waa saas qoom walba nebigooda waxay rabaan inay cibaarada ku adkeeyaan marka ay la hadlayaan ereybe erey intuu ka xun yahay bay dhahayaan nebi walbana wuxuu isagu dhahaya ereybe erey intuu ka fiican yahay leannahu nebigaani wuxuu og yahay waxa ilaahay agti yaalla aakhire waxa yaalla tuu nebigu lahay calayhi salaatu wasalaam law taclamuuna maa aclam la daxiktum qaliila wala bakaytum kaiira haddii aad ogtihiin waxa aan ogahay aakhira waxa yaalla ciqaabta ciqaabta taal iyo dhibaatada iyo mashaakilka jannada wanaagga nicmada taal haddaan og tihiin oo saan u ogahay aad ogtihiin wax yar baad qosli lahayden in badanna waad ooyi lahayden marka sidaas daraaddeed ayay nebi walba iyo rasuul walba qoomkiisii tartiib buu ula hadlayaa oo waxa weeye aad iyo aad buu arrintii uga digaya waa u tartiibinaya iyaguna maxay samaynayaan erebe erey intuu ka xun yahay bay dhahayaan waxa uu ku yidhi marka anigu waxa weeye xumaan idinkama rabo waxa weye ilaahigii subxaana qaadirkaa wuxuu leeyahy yaquulu lahum ara'aytum ayuha almukadibuun dad yow i beeniyey bal ka warrama haddii aan run sheegayo oo waxa weeye ilaahay isoo diray oo rasuul ilaahay aan ahay oo ilaahay ii waxyooday oo risaalo iyo nebinimo laysiiyey wa cumiya calaykum idinkana laydaka indha tiray oo waxa weeye aad garan weydeen maxaad samayn kartaan marka fa ayu xiilatin lii fiikum anigi maxaan idiin samayn karaa maanaa idin badbaadin kara idinkuma khasbi karo oo waxa weeye khasab rumeeya idinma oran kara aniga oo awooddaa melihi marka waxaad ogaa waxaad ogaan doontaan markii ciqaabtu intay timaado mashaakilkeedu ku dhaco ama qowluhu wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa ma anhaakum canhu wuxuu leeyahay anigu lastu aamirukum bilamri ilaa wa ana faacilun lew wax alla wixii aan idin amro oo wanaaga oo tawxiida oo caqiidaah oo camal wanaagsana oo mucaamalaad wanaagsana horta aniga ayaa idin anaa samaynaya intaana idinkeeda amrin wax alla wixi aan idinka nahayena inta aanan idinka nahyin anaaba ka tegaya oo waxa weye qofka ugu horeeya ka dheeraanaya waa aniga wey wa hadihi sifa wa hadihi hiya sifatu lmaxmuuda waa wax wanaagsan wey leanno qofku dadka wixuu amrayey hadduu isagii sameeyo wixii uu ka naahiyey hadduu isagii banaanka ka maro waa arrin aad iyo aad u wanaagsan wey amaa qofku haddii uu waxa uu dadka amrayo uu samayn waayo ficil wanaagsan buu dadkii amrayaa isagiina ma samaynayo wixii xumaan buu dadkii ka nahiyayaa isagiina ma samaynayo halkaa marka ilaahay wuxuu ka yidhi reer banu israil markii lala hadlayey ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun war dadkii ma wanaag baa amraysaan idinkana naftiinnii baad ilaaweysaan oo wanaaggii la imaan maysaan miyidan caqli lahayn baa la yidhi marka wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nin baa la keenayaa buu yidhi yu'taa birajuli yowma alqiyaama fa yulqaa fi nnaari naartaa lagu ridaya fatandaliqu aktaabu badnihi ay macnaha amcaa'uhu min badnihi mindhiciradii iyo waxa weye calooshii iyo wixii o dhan baa banaanka usoo baxaya oo waxa weeye uu isku dul wareegaya fayaduuru biha kama yaduuru alximaaru biraxaa macnaha wuxuu ugu dul wareegaya oo ku duuduumaya mindhicirkiisii iyo wixiisii oo dhan baasaa isugu laalaabaya oo waxa weeye ku duuduumaya sida neefka sisinta lagu shiido dameerka iyo waxa weeye geela iyo markii sisinta la shiidayo inta indhaha laga xiro ay xarigga dheer ugu wareegaan saasoo kale ugu duuduumayaan markaasu wuxuu samaynayaa fa yajtamicu ahlu nnaar dadkii ahlu naarkaabaa u imaanaya waxay ku dhahayaan markaa yaa fulaan hebelow alam takun taamuru bilmacruuf wa tanha cani ilmunkar war hebelow soo adigii dadka wanaagga amri jiray walciyaadu billah wa arrin aad iyo aad u khatara wey wuxuu yidhi war waxay odhanayaan dadkii ahlunaarka war hebelow soadihii dadka wanaagga amri jiray oo dadka xumaanta ka nahyin jiray oo dadka waxa weeye cilmiga beri jiray say xaalkaagu yahay fa yaquulu wuxuu odhanayaa bala ha waa sax buu yidhi kuntu aamuru bilmacruuf walaa aatii dadka wanaag baan amri jiray ana lama imaan jirin war salaada tukada war ilaahay ka baqa war sadaqada bixiya ana ma samayn jirin marka dadka anigu waa amri jiray laakiin anigu ma samayn jirin haye wa anhaa waa nahyin jiray can ilmunkari munkarka wa aatiihi waana la imaan jiray xumaanta intaan dadka ka nahiyo ayaa anigu u dabamari jiri haddaba marka arrintaa arrin khatara wey waa sifatu lmunaafiqiin wey waa arrin khatara wey bukhaari iyo muslim baa weriyey xadiidka sidaa daraaddeed buu nabiyullahi shacayb wuxuu leeyahay wamaa uriidu an nukhaalifakum ilaa ma anhaakum canh aniga waxa aan idin amrayo iyo waxaan idinka nahiyinayo idin khilaaf idin dabamari mayo oo xumaantiin waan idinka nahiyey anigii ma samaynaya marka oo beri baan ka ahay oo waxa weeye ilaahiga subxaan qaadirkaa ayaa waxa weye daraaddi uga tegay marka inuu qofku wuxuu dadka ka nahyayey isagu sameeyo waa sifatu waxa weye dadkii xumaa sifadoodii iyo waxa weye tilmaantoodii ama sifatu alambiyaa waxa weeye wa atbaacuhum min alculamaa wa gayruhum ma yuriiduuna ila alislaax islaax iyo wanaag waxaan ahayn ma doonayaan ilaahay bayna tala saaranayaan oo waxa weeye dadkii wanaag bay ugu yeereen haddana markaasu wuxuu u gadoomey oo waxa weeye uu haddana isticmaalay bidariiqati tarhiib cabsigelin buu isticmaalay marka haddana wuxuu yidhi wayaa qowmi laa yejrimannakum shiqaaqi war yaynan idinku xambaarin khilaafkaadi khilaafaysaan yaynan idinku xambaarin inuu ilaahay idii caroodo oo dhibaato idinku dhacdo oo iga asiibto idiku dhacdo markaa waxa weye wixii asiibo ku dhacay mithlu maa asaaba qowma nuuxin aw qowma huudin aw qowma saalix wamaa qowma luudin minkum babici wuxuu leeya ibnu kathiir raximahullah marka ay macnaha waxa weeye laa yaxmilannakum mukhaalafati war khilaafka ad ikhilaafaysaan oo aniga aad iliidaysaan ood igu qosqoslaysaan oo aad idiidaysaan warkayga yay idinku xambaarin oo idinku kalifin inaad ku dhacdaan waxay ku dhaceen dadkii idinka horreeyey markaad dunuubtan joogtaysaan oo aad diidaan inaad ilaahay rumaysaan hadda waxaa idinku dhacaya markaa oo idinku idinkana sidii oo kale xalaal idinku noqonaya ciqaabkii ilaahay baa ilaahay idiin soo diraya waana la layda dabar goynaya waana la layda baabiinaya markaa wamaa qowma loodi minkum bibaciid ay macnaha fi zamaani waa idiin dhowye waktigiina waa idiin dhow yahay makaanka iyo booska na waa idiin dhowda oo waxa weeye meeshii ay deganaayeen oo baxrun meyit waatuu ibnu kathiirina lahaa waynu soo sharaxnay markii hore inay waxa weeye isku dhowaayeen oo baxru mayit meesha la yidhaahdo oo ay reer loo deganaayeen inay u dhowaayeen iyaguna oo markii qoomuluud la halaagay inay waxa weeye wax yar kabacdiba ay soo faafeen oo ay yimaadeen oo waxa weye iyagu ay abuurmeen leanna waxaynu nidhi oo waxa weeye lasoo guuriyey sida eh, xaafid maaragtay ibn casaakir iyo in waxa weeye eh, awowada uu u yahay maaragtay nabiyullahi luut calayhi salaam shucayb inuu awowada u yahay oo gabadhiisii dhashay ama gabadhiisii ayeeye u tahay marka waa wakti isku dhowa oo aad iyo aada isugu dhow weye marka sidaa daraaddeed bu wuxuu leeyahay wardadiyo waxa aad samaynaysaan khilaafka aniga aad ikilaafaysaan canaadka aad aniga iyo cadaanaysaan oo waxa weeye aad aniga igu cariiqsanaysaan waxaan yenan idinku kalifin oo idinku noqonin inay waxa weye idinku dhacdo wixii ku dhacay reer qoomu nuux sidii loo galay waa ogeydeen biyaa lagu harqiyey duufaan baa ku dhacday eber baa laga dhigay reer huud waa ogeydeen qowmu huud reer caad nimankii xoogga badnaa oo awoodda lahaa sidii loo soo galay waa garanaysaan eber baa laga dhigay reer saalex waad garanaysaan reer tamuud nimanki waxa weye qowmu saalix waa reer samuud wey waa la halaago waad garanaysaan qowmu luudna waad garanaysaanoo waaba idii dhow yihiin oo waxa weye iyaga si fiican baadba taariikhdooda u haysaan oo waxa weye dhulkiina waa idii dhow yahay oo meel dhow bay hayana waa guryahoodii lagu halaagay waa idinku dhow yahay waktigiina idinkama dheera oo waxa weye muddo dheerba ma ahayn oo wax la ilaawi karo maba aha oo haddeer bayba ahayd wakti dhow bay ahayd buu leey haddaba ilaahay ka baqa oo waxa weeye sifadii iyo ficilkii ay sameeyeen hala imaaninina leanno haddii aad la timaadaan wixii ay samayn jireen xumaantii ay samayn jireen dulmigii ay samayn jireen haddaad la timaadaan sidii iyaga loo cadaabay oo loo baabi'iyey ilaahay buu idii cadaabaya ilaahay iyadana idinkeeda kama jecla leanno ilaahay qofka wuxuu ku jeclaadaa waa camal saalixa iyo iimaan saxiixe eh, ilaahay qofka kuma jeclaado waxa weeye reer hebel baan ahay iyo waxa weeye halkaanaan deganahay midna lagugu jeclaan mayo haddaba marka ka cabsada buu leeyahay ilahay inta ka cabsataan ficilkoodii ha samaynina oo ilahay ka baqa haddana markaasu wuxuu isticmaalay bidariiqati targiib inuu jeclaysiiyo jannada iyo wanaagga iyo nicmada ilahay agti taal intaasoo dhan dacway ka tahay oo waxa weye hadba dariiq buu uga imaanaya oo hadda meel buu ka soo gelaya ayuu waxa weeye ku dadaalaya waxa uu ku yidhi markaa wastakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh ina rabbii raxiimu waduud war ilaahay u dembi dhaaf weydiista wastakfiruu rabbakum ilaahay dembi dhaaf weydiista oo waxa weeye dembigan aad gasheen oo faraha badan soo noqda oo waxa weeye ilaahay uga soo noqda oo dembi dhaaf ilahay weydiista uma tuubuu ilayh una toobad keena oo dembi ilaahay u toobad keena ina rabbii ilaahygii abuurtay raxiimun waa mid raxiima wey waduudun oo jecel waxa weye qofki u toobad keena wuxuu yidhi marka ibnu kathiir raximahullah wuxuu leeyahay war dembigan ka dhex baxa oo waxa weeye dunuubtan liannahu min shuruudi towba waxaa ka mid ah aliqlaacu can dembi dembigii in laga dhex baxo oo dembigii laga baxo ayaa ka mid a ah towbadda ilaahayna u toobad keena fa inahu man taaba la taaba man taaba taaba allahu calayh qofkii toobad keena ilahay waa ka toobad aqbala marka axaadiis badan baa ku sugnaatay kullu ibni aadam khada wa khayru lkhadaa'ina tawaabuun iyo waxa weeye xadiiska kaleo nebigu lahaa maaragtay attaa'ibu min adembi kaman laa dembe leh war ilaahay marka u toobad keena oo ilaahay usoo noqda oo waxa weeye dulmigaan iyo dhibaatadan ka soo noqda ayuu leeyahy wuxuu yidhi marka alraxiim bicibaadihi ay macnaha arxamu bihim min alwaalidati biwaladiha ilaahay wuxuu qofka bilow aadmiga uga naxariis badan yahay waxa weeye hooyadii iyo tii dhashay aabbihii kulli ilaahay baa ka naxariis badan leanno ilaahay waa ku abuurtay addoon ilaahay uu abuurtay baa tahay ma rabo inuu waxa weeye maa yafcalu llahu bicadaabikum ilaahay ma rabo inuu idin cadaabo oo dhibaato idinku sameeyo haddii waxa weeye idinku idin gaaloobin oo dhibaato la imaanin marka qofku isagaa naftiisa halaagaya oo mashaakilka la imaanaye ilaahay ma rabo inaa waxa weye dhibaateedu ku dhacdo sidaa daraaddeed ayuu wuxuu leeyahay war ilaahay u toobad keena oo ilaahay usoo noqda oo ilaahay ka cabsada alwaduudu ay alxabiib ilaahay waa xabiib raxiima oo jecel qofkii u toobad keena una too kana toobad aqbalaya walow bacda tawbati min almuubiqaati alcidaab dembiyada waa weyn xataa hadduu qofku ka toobad keeno ilaahay waa ka aqbalaya marka sidaa daraaddeed waxa weeye ilaahay agtiisa dembi kasta oo laga toobad keeno ilaahay waa aqbalaa toobaddana waa aqbalaa inahu huwa tawaabu raxiim awalam yaclamuu ana allaha huwa yaqbalu tawba ilaahay toobadda waa aqbalaa qul yaa cibaadiya aladiina eh, asrafuu calaa anfusihim laa taqnuduu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyado dhan waa dhaafaa waana toobad aqbalaaye war ilaahay ha ka quusanin oo naxariista ilaahay ha ka quusanin oo ilaahay u toobad keena ayuu leeyahy faajaabuu waxay ugu jawaabeen lahu qaaluu waxay dhahan yaa shucaybu maa nafqahu katiira mima taquul wa innaa lanaraaka fiina daciifa walowlaa rahduka larajamnaaka wamaa anta calayna bicaziiz wuxuu leeyahy ibnu katiir raximahullah hada min kufrihim albaliid wa cinaadihim ashamiic xaytu qaaluu maa nafqahu walaa nacqilhu waxaan aad sheegaysid ma garanayna bay dheheen mana fahmayno sababtu maxay tahay waa gaalnimo iyo cinaad ee way fahmayaan maxay la fahmi waayeen hooyii aabaa wada dhalay waa isku qabiil waa isku dad meel bay wada degan yihiin hal luuqad bay ku wada hadlayaan ma isagaa luuqad kale ku hadlaya kuma hadlayo ee waxa weeye waxaasoo dhan waa canaad iyo kufrinimo iyo gaalnimo wey kuma afgaranayno hadeerna soomaalidu waa tabtii haddii aad waxa weeye aad u sheegtid oo waanisid waniba aniga waxaanaa sheegaysa garan maayo kuleeyahay ee igala tag waa tabtii wey wax ay ku kala duwan yihin ma jirto hay soomaalidu mahmahda gaalnimadaa ay ku maamaan oo yidhaahdaan eh, afarkiiyo boqolkiiyo tobankaan aqaana ka akrisan maayaa ka adag bay leeyihin balfiisa mahmahda waxa weeye kufriga waa mahmaha aad u xun wey leannahu qofku hadduu ku yihi qur-aankii baan aqaanaa oo uu kuugu yeeray oo kugu dul akriyey waxay yidhahdeen intaasoo dhan waxaa ka adag kaa dhegaysan mayo kaana akrisan mayo hay waa kuwan iyagiina waxay leeyihiin qoom eh, qoom shucayb waxay ku leeyihin nebi shucayb ma nafqahu kasiiran mima taquul ma garanayna annaga waxa ad sheegaysa mana ku fahmayno turjumaan ood inooke hay war waad fahmaysaan waxaanay canaad iyo gaalnimayda ka tahay iyo waxa weeye canaad haddaad marka qasasulambiyaa dhuuxdid oo fiirisid oo eray erey u istaagtid erey walba oo dadkii hore samayn jireen dadka maanta joogana waa laga helaya walow islaam ba ha sheegteen waa wax aad iyo aad u cajiibo wey inna lilahi wa ina ilayhi raajicuun ilahu rabbi o maarata naga badbaadi liannahum laa yuriiduuna an yuuminuu ma doonayaan inay rumeeyaan sidaa daraaddeed ayay qurayshna ku tiri nebiga calayhi salaatu wasalaam wa qaaluu quluubuna fii akinati mima tadcuuna ilayh wa fii aadaanina waqrun wa min baynina wa baynika xijaabun facmal inana caamiluun tabtaasay qurayshina nebiga ugu jawaabtay calayhi salaatu wasalaam oo waxay yidhahdeen wallaahi dhagahayaga waxaan aad sheegaysid ma gelayaan akinna dhagahaanu daboolan annaga ma gelayaan waxaan waxaan aad dadka ugu yeeraysid annaga ma garanayno oo dhegahayagii iyo waxa weye qam weye qalbigii waa daboolan daboolanya oo qalbigii waa qofulanya dhegihii waa xiran yihiin mana fahmayno oo waxa weeye adigana waxaa rabti samey annagana waxaa rabnaan samaynaynaa faraha naga qaad xijaab baa noo dhexeeye waa xijaab alkufri wey gaalnima udhexaysa oo qofkaani hadduu qalbiga gaalnimo gashaday oo ku talagalay inuu gaalnimo maaha wax kale ayna gelin hadda xijaab baa saaran wey waatuu ilaahay aayado badan ku lahaa khatama allahu calaa quluubihim kadalika yadbacu allahu calaa quluubi alkaafiriin qofka haddii ilaahay uu qalbigiisa daboolo oo qalbigiisu daboolmo waxba ma galaan wax gelaya waxaan munkar iyo xumaan ahayn oo qalbigiisa ka daadegaya ma jiraan qalbigiisii o dhan baa daboolmaya oo waxa weye xirmaya inkaar baa ku dhacaysa haddaba markaa markay halkaa arrintii gaartay faajaaba lahum wuu u jawaabay oo waxa uu ku yidhi qaala yaa qowmi arahdi acazu calaykum min allahi waitakadtumuuhu walaakum diiriya ina rabbii bima tacmaluuna muxiit wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahullah ma waxaad leedihiin waxaad iiga cabsanaysaan qabiiladayda oo ilaahay darti iga cabsan maysaan haddaad ilaahay iga cabsan weydeen maxay taraysaa qabiiladeeda ay iga cabsanaysaan cadaabta ilaahay iyo waxa weeye ciqaabta iyo masiibada iyo waxa weye ilaahay agtiisa haddaad ka cabsan weydeen oo ad ilaahay iga cabsan weydeen qabiilkaani birribuu baaba'aya wax qiimaa uu leeyahayna ma jirtee maxaad maaragtay ay taraysaa wey marka halkan waxaad ka garatay dadka waxaynu niri laba nooc bay u kala baxaan qaar ilaahay bay kaaga baqayaan oo qof waxaa laga yaabaa inuu ilaahay kaaga cabsado ouna dhibaato ku gaarsiinin oo iska idhaahdo qofkan islaamka haddaad dhibaato gaarsiisid hadda ilaahay baa mashaakil kugu samaynaya oo adigana dhibaataa kugu imaanaysa qaarna ilaahay kaaga cabsan mayaane waxay kaaga cabsanayaan cabsi ku jirta oo isleeyihiin haddaan ninkan wax yeeshaan hadda qabiilkiibaydan ka ammaaneelaynin haddaba sidaa daraaddeed marka ayay dadkii labadaa nooc wey marka qofkii muslima oo iimaan leh wuxuu kaaga cabsanayaa ilaahay darti oo marka horeba ku dulmin mayo marka horeba bannaanku kaa maraya laakiin kan daalimkaa ah, oon ilaahay ka cabsanaynin oon ilaahay rumaysnayn waxa keliya oo kaaga cabsanaya waa inaad waxa weeye qabiil xoog la ka dhalatay wax kale oo kaaga cabsanaya ma jirto caalamka o dhan maanta waa nooca dawladdii xoog leh waxay ka cabsanaysaa dowladdii xoogga le keliya dowladdii yar oo aan xoog lahaynna wa iska burbursanaysa oo waxa weye sey rabaan bay ka yeelayan oo waxaa leeyahay xoogba male waxaan daciifka aan xayin amarkayaga waa inay qaadataa haddii kale waxa weye burburinayn qabiilkiina waa nooca ah. waxa weeye haddii aadan qabiil xoogle ka dhalan cid lagaaga cabsanayo ma jirto barqaa waxa weye lagu boobaya lagu dilaya waxa weeye siil raba lagaa yeelaya haddii laakiin qabiilkaaga lagaga cabsanayo war ninkan yaa naga qabta iyo war bal ehelkiisii ha loo taga iyo waxa weeye dadkayga ha looga dacwoodo iyo waxaasay daldalaya haddaba qofka marka waxa weeye sidii ay qoomkaasi ahaayeen oo reer shucayb ay u lahaayeen nabiyullaahi shucayb waxaan kaaga cabsanaynaa qabiilkaaga ayaa maantana sidiibaa taagan wax ay ku kala duwan yihiin marka dadkii waa isku wada mid wey leanna waxaas xaqiiqadu waxay tahay qofku hadduunan ilaahay ka cabsan oo dariiqa xaqaa marin oo qalbigiisa ayna cabsigelin waxa weeye wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto dadki waa isku wada mid wey meeshaan waxa weye below aadmigu waa isku caqli waa isku fidro waa isku abuur meel baa laga wada yimid kullukum banu aadam wey marka isku siday ufakeraya midda kale haddii dadkii shaydaan baa ku adeeganaya oo waxa weye shaydaankiiba meesha ku jira oo si isku si ugu waxyoonaya xumaantii uuda sheegay haddaan marka ilaahay uunan qofku ka cabsanaynin wax kaa celinaya male caqli kaa celinaya ma jiro ilaa waxa weye inuu qabiilkaaga baqa mooye sidaa daraaddeed ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam nebi eh, nebi eh, eh, bacda nabiyullahi luud calayhi salaam wixii ka dambeeyey nebi kasta waxaa loo diraa qabiilkiisa waxaa laga soo dhex saaraa qabiil xoog leh oo looga cabsanayo marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waxa weye lagu khatimay rusushii oo dhan waxaa lagu khatimay waxaa laga soo saaray quraysh wey weliba reer beni haashim oo waxa weeye nimankii waxa weeye madaxda quraysh ahaa oo waxa weeye ashraafu quraysh ahaa oo laga cabsan jiray oo laga dembeeyey abu aalib iyo awowgiis maaragtay cabdilmutalib iyo rag laga dambeeyay ahaayeen oo waxa weeye laga cabsanayo oo aan lagu degdegi karin ayay ahaayeen sidaa daraaddeed marka ayaa dhaqanka carabtoo dhan baa nooca ahaa iyo jaahiligii oo dhan qofka in qabiil lagu qaymeeyo maantana innaga soomaalida waa tabti qofka qabiil baa lagu qaymeeya ninkii reer xoog laka dhashay war ninkaa inagu taabaninaa laleeya reer hebel baa inagu soo duulaya haddaan ninkaa dhibaato ku samayno ninkii miskiin oo waxa weeye aan qabiil xoog ka dhalanna waa la iska burbursanaya haddaba marka waa inaad ogaato qof walbow ama qabiil ku faan ama qabiil xoog ka dhalo waa inaad ogaatid ilaahay baa wax walba ka xoog badan wax walba ilaahay baa ka xoog badan oo awoodda qabiilkan la siiyey ilaahaygii abuuray oo siiyey ayaa ka xoog badan waa inaad ogaatid wey reer caad markay yidhaahdeen man ashaddu mina quwa yaa naga xoog badan ilaahay wuxuu ku yidhi awlam lam yarow ana allaha aladii khalaqahum waa ashaddu quwa miyaynan u jeedin allihii iyaga abuuray oo xoogga siiyey oo qabiilada xooggala ka dhigay leanna waatuu yidhi ilaahay lam yukhlaq mitlaha fi lbilaad iyagoo kale lamaba abuurinba marka qabiil maanta ma imaanayo ka xoog badnaa reer caad ma imaanayo leanna ilaahay wuxuu yidhi iyagoo kale lamaba abuurin oo qabiil xoog badan bay ahaayeen haddaba marka ilaahay wuxuu yidhi awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa miyaynan u jeedin ilaahaygii iyaga abuuray inuu ka xoog badan yahay haddaba ninkii maanta qofkii qabiil ku faamayo waa inaad ogaatid ilaahaygii subxaana qaadirkaa ayaa kaa xoog badan kuna baabi'inaya haddaad dadka ku baabi'inaysid reer hebelo xooglaan ka dhashay oo waxa weeye kan miskiinkaa oo aan qabiil xoogla ka dhalan baa isaga tumanaya waa inaad ogaatid waa lagu imtixaamaya oo imtixaanay leanna sababta waxaa looga dheliyay ninkaana qabiilka yarka ah adigana xoogga lagugu yeelay waa imtixaanan wey waa laydinku imtixaamaya markaasuu nabiyullaahi shucayb wuxuu leeyahay arahbii acazu calaykum min allah war ma qabiilkayga iyo reerka aan ka dhashay miyaa waxa weeye idakala sharaf roon oo aad ka baqaysaan ilaahayna ka cabsanaysaan maysaan xaggee ilahay uga cabsanaya hadday ilahay ka cabsanayaan miyay waxaa samayn lahaayeen marka sidaa daraaddeed waxaa loo baahanya qofku inuu ilahay ka baqo wuxuu ku yidhi watakhadtumuuhu wara'akum dihiriya ina rabbii bima tacmaluuna muxiit ilaahay baa waxa aad samaynaysaan og oo koobay oo waxa weeye garanaya ciqaabteeda iyo dhibta ay leedahayna ilaahay baa idinka abaalmarinaya idinka najaasaynaya aniguna ilaahay baan tala saaranayaa ee waxa weeye qabiilkan aad sheegaysaan waaba kuwaan gaalada ah qabiilkiisii oo gaalo ah muxuuba ku falayaa waa isku mide eh, waa wada gaale eh. anigu ilaahaygi subxaana qaadirkaa ayaan tala saaranaya oo waxa weeye aan aaminsanahay ayuu markaa waxa weeye u sheegayaa oo waxa weeye xaqiiqadu saa wey marka qof walba muslim saasaa la rabaa inuu ilaahay tala saarsado ee qabiil uunan isku mashquulin oonu is oran qabiil baa wax kuu qabanaya iyo qabiil xooglaad ka dhalatay waxba qaymo male waxaas wax qiimaa oo ay leeda haba yaraatee ma jirto wey qabiilkaa doonti ka dhalo intay doonaanna halla ekaadeen ilaahay baa ka xoog badan intaa marka ayaan kusoo gebagabaynaynaa qeybtaan hore oo waxa weye hadhowna waxaan ka bilaabaynaa insha allah qaybtii kale oo labaad isagoo uga digaya cadaabtii ilaahay oo markaa waxa weeye iyo habkii loo halaagay iyo waxa weye ciqaabtii say ugu timid iyo sidii nabiyullahi nuux loo badbaadiyey nabiyullahi eh, shucayb loo badbaadiyey ayaynu qeybta dambe ka dhigaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala eh, haddii uu rabiidno wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin